alيh wasalam darsigeeni shalay haye nabiga salى اllahu alيyه wasalam sifadiisii markaan ka hadlayno xagga dheerarka laysa biطawiil اlbaini ma macnaa dalik maxaa loola jeedaa طawiil اlbain walaa bilqasiir اlmutaradidi mashruub bxumra nabiga midabkiisi markii laga hadlayo midabkiisa muxuu ahaa laysa biاlabyad اlamhaqi abyad cad amhaq baa lagu sii daray yani aada u cad oo haysha haye marka laga hadlayo wejigiisa nabiga alay salaam laysa bilmukalhami mukalham maxaa laga wadaa weji wareegsan jurhkiisa marka laga hadlaayo laysa bilmudahabi mudahab maxaa laga wadaa buuran baadiru mutamaasik maxaa laga wadaa nabiga yani badankiisa xoog buu lahaa mutamaasikna uu ahaa dakmulkaraadiisi xubnaha dariicu lfami afkiisa afwaasa ayib adcaj alcaynayni indhihiisa indhaha wees adcaj saasaad leedihiin saa ma ka wadan waaweyn ma ka wadan adcaj isha inteeda madow aad ba u madoobeed wey adcaj isha inteeda madow baa aad u madoobeed nabig sala alla alay slam mushadab maxaa waay dheerarka aadka ah ee mushadab laha muuna ahayn nabig sala alla alay slam dawiil iyo qasiir xaggee ku dhawaa nabigu marbuuc ila tuuli aqrab dheerarka u dhawaa sala allah alay ali wasalam sameen ayib qaala almusanifu raximah llah baabu ma jaa wuxuu ku soo arooray buu ku saabsan yahay fii shacri rasuuli illaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxbaan soo qaadanay tasriixinta iyo shallaynta oo la shalleeyo oo la shirfo iyo hagaajinta timaha oo laga warhayo alcinaayata bihi iyaduna waa ka hadli doonaa musanifka xadiidkan qaala xadaanaa caliy bnu xujrin الsacdi qaala akbaranaa ismaaciil ibn ibrahim ibnu miqsam ibnu culaya ayuu caan ku yahay ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibn ibrahim ibnu miqsam kufi can xumayd ibn abi xumayd aطawiil can anas ibni maliki albasri abu xamzata khaadimu rasuuli اllahi sala اllah alay wasalam nabiga khaadimkiisa qaala wuxuu yidhi anas kaana shacru rasuuli اllah timihii nabiga calayh salaam waxay ahaayeen ilaa nisfi udunayhi labadiisa dhagood bartankooday gaarhayeen ilaa nisfi udunayhi marka waa xaalado kala duwan mar waxaad arkaysaa wuxuu laleeyahay furuuc aludunayn dhagaha fiidoodii iyo carjawdooda ayay gaarhayeen timaha marna manaakibtii kusoo hoobanayeen marna garbahay gaarhayeen waxaan sheegnay saddex marxalo oo timaha loo qaybiya nabiga inuu soo maray calayh salaam midda koowaad maxay ahayd wafra wafradu waa timaha halabtaa ee aan soo gaarin garbaha ama dhagaha fiidooda meelahaas ama niskooda meelaha soo gaara wey ilaa saafi udunay hadda waay soo gaar waxaa loola jeedaa wafradii wafra markay timaha soo dhaafaan waxay imaanayaan limma lima waxaa way dhagaha fiidooda imaan garbahana ma soo gaarayaan waxaa u dambaysa jumma jummadu waa garbaha markay usoo raaracaan wey ay soo gaaraan timaha nabiga sala allahu alayh waali wasalam marka waxaa weye saxaabi walbaba siduu ku arkay yuu noo soo guurinaya ama hadba xaaladii nabiga uu ku sugnaa marbuu timaha xirtay gaabsaday marara way dheeraayeen hadba xaalkii xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray tirmidina jaamiciisa iyo kitaabka nambada kusoo saaray qaala xadaanaa hanaad ibnu sariy qaala akbaranaa cabdiraxmaan bn abi zinaad can hishaam bni curwata can abiihi can caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi curwa ka warinaayo curwana caaisha waxay u tahay haberyarbay u tahay asma bint abibakar baa curwo dhashay caaishana waa in abubakar qaalad waxay tihi kuntu aqtasilu waan qabaysan jiray ana aniga iyo wa rasuulullah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam min inaa-in waaxidin hal weel ah hal weela ah, beeshin ama baaf waxaa tidhahdaa biyo inti lagu dhigto oo lasdhex dhigo ayaa la dardarsanayay oo hal mar lagu wada qabaysanayay rasuulka xaaskiisa sala allah aleyh wasalam oo ninka xaaskiisa waa isku horqaawin karaa dhib ma laha waa isla qabaysan karaan dhib ma laha ah, haddiina marka aan laga baqaynin bacdi culamada waxay dhahaan haddaynan islaamtu ahayn islaam fiidhoon oo maskax iyo caqli laho wax qarinayso aynan ahayn aayadda yani haddaynan ahayn waa iska ilaaliyaa laakiin wax qarsoon ma jiro marka nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhiisa qiimaha badan xaaskiisa qiimaha badan caaisha bint abibakr radi allahu canhu waa la qabaysanay hal weel ah. wa kaana lahu shacrun timuu nabigu fawqa aljummati jummada iyo halabta ka yar koreeya wa duuna alwafrati wafradana ka hooseeya yani fawqa aljumma wa duuna alwafra waxay udhexeeyaan jumma iyo wafra fawqiyada hadda waxaa laga wadaa min ataxti hoos baa laga wadaa jummada ayuu kor oga kacsanyeen tibihiisa wafradina way ka hooseeyaan dhexda marka waxay ahayd waa limma limma waayo mararka qaar baa marka saa ahayd xadiidka markaa alimaam tirmidi wuxuu leeyahay saxiix kitaabiisa jaamica ah xasanun inta badan ruwaaddu waxay ka hadlaan axaadiistu kuntu aftasi ana warasuula min ilah waaxid hal weela intaas ku joojiyaan wa kaana lahu shacrun fawqa aljuma duuna alwafra intaas ayadaa ziyaadadaasi ayuu ka wadaa waa qariib waa ninka la yihahda cabdiraxmaan bin abi zinaad sanadka ku jira cabdiraxmaan bin abi zinaad ayaa ziyaadada la yimid marka waa ziyaadatu iqa maqbuula oo cabdiraxmaan bin abi zinaadna waa nin iqa oo maalik bin anas iyo yaxya binu maciin iyo intaba way eh, tawhiiqiyeen oo waa nin habti ah oo lagu kalsoon yahay wey ziyaadadiisa marka waa ziyaadatu iqa weliba markuu ka warinayo hishaam bin curwa ahbatu nnaasi bihishaam baa la yidhahdaa hishaam markii laga hadlaya isagaa ugu ardada hishaam ka warinayso cabdiraxmaan bin abi zinaad baa ugu maaratay ugu ahbatsan ama ugu sugid badan oo xagga xifdiga iyo aqoonta ugu yaqaana marka waa xadii saxiix xadiidku qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana abu qaطrin qala xadaana shucba can abi isxaaqi abi isxaaq asabeeci camr bin cabd illahi namadari can ilbara bni caazibin radia allahu canhuma saxaabin ibnu saxaabi qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal slam nabiga wuxuu ahaan jir wuxuu ahaa marbuucan dhexdhexaad marbuuc waxaa weeyaan dheerar xaddaafana ma ahayn gaabnina ma lahayn nabiga sal slam baciida maa bayna almankibayni labadiisa garboodna way kala fogaayeen labadiisa garboodna nabiga alayh salaam oo waxaa soo marnay inuu ahaa nabiga calayh salaam dawiiru sadri xagga dhabarkaana waasicu lkadab kadabka muxuu ahaa tunka soo maheen marka baciidma bayna minkabeen waa isfasirayaan wa kaanat waxay ahayd jummatuhu nabiga timihiisa jummada maanta timaad ku magacaabi timihii nabiga calayh salaam madaxa tadribu waxay garaaci jireen shaxmata udunayhi dhagaha fiidooda iyo carjawdooda meesha fiidaaha waxaa lada shaxma la yihahda ayay timihiisa garaaci jireen nabiga calayh isalaatu wasalaam kuwa markaa timaha gaaraya dhagaha fiidooda maxay ahaayeen waa limadii weeyaan ama wafradii wafradii oo aan hoos usoo degin hadday hoos oga dhacdo garbaha gaaraan juma la dhihi marka wa kaana jumatu tinihiisaas ka dheh hadda marka qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar bin daar qaala xadaanaa wahb bnu jariir ibnu xaazim qaala xadaanii abi jariir ibnu xaazimin can qataada qataada ibnu dicaama qataada ibnu dicaama asaduusi qaala wuxuu yidhi qultu lianasin anas bnu maalik baan waxaan ku yidhi kayfa xaal sidee buu kaana shacru rasuulillaah timaha nabiga ay ahaayeen timaha nabiga calayh salaam siday ahaayeen haddii laga hadlaayo xagga jileeca iyo hadda xagga dheerarkaba labadaas way su-aashu way ku dhexaysaa qaala wuxuu yidhi lam yakun muunan ahayn nabiga calayh salaam biljacdi mid tima adag walaa bisabti mid bis ah oo timihiisu ay bis yihiin kala daadanaya kaana wuxuu xagga dheerarka yablagu kuu gaaro shacruhu timihiisa nabigu shaxmata udunayhi labadiisa dhagood fiidoodii iyo muxuuha carjawdoodii ay soo gaari jireen xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray tirmidina jaamiciisa iyo kan ah. xadaanaa moxamed ibnu yaxya ibn abi cumar almaki qaala xadaanaa sufyaan ibnu uyayna sufyaan ibnu cuyaynata ibn abi cimraan alhilaali can ibn abi maji cabdullaahi can mujaahidin mujaahid ibnu jabrin ataabiciyi kabiir radia allahu canhu almaki can ummi hanin ummi hanin binta abi aalib ukhtu caliy bin abi aalib ashaqiiqa cali bay walaalo ahaayeen isku hooyo isku abbo ee cali iyo gabadhan ahaayeen umahani qaalad waxay tiri magaceedanaa fakhita fakhita la dhahaa umahani fakhita qaalad waxay gabadhaa tiri nabiga ilmaadeer wey marka waa ilmaadeer qaalad waxay tihi qadima rasuulullah nabigaa soo galay calayhi salaam makata maka oo sanadkii maka la qabsaday ee sideedaad ee muslimiinta gacantooda ay soo gashay ayay ka hadlaysaa gurigu ku degay nabiga gurigaas gabadha umhani ayuu gurigeeda ku degay waa kii sideed ragcadood oo sunaa tukaday waa kii gurigeeda ku qabaystay waa kii marka axkaam fara badan oo ku saabsan masaladaasi ama arrintaasi ay jirtay nabiga waa kii salaantay isagoo qabaysanayo salaantay nabigana salaanta waa ka qaaday isagoo qabaysan isagoo qabaysan qofka marka waa hadli karaa qofna waa salaami karaa wax dhibaataa ah malaha adoo qaawano qabaysanoo isqusha kudhex ah jira halkaa qof waa ka hadli kartaa marka waa kii dhihi jiray marxaban biumhani in qofka marka la salaamo marxaban iyo soo dhawow iyo hadal wanaagsan lagu soo dhaweeya ayadana waa laga qaatay haweeney inay rag salaami karto ayadana waa laga qadanayaa idaa uminat ilfitna marka axkaam fara badan baa laga qaatay xadiidkaas gabadha marka waxay leedahay qadima rasuulullah salaanta laga hadlayo waa afka ee gacanta laba ajanabi iskuba taabanayaan isma salaamayaan waa afka wey haddii fitna aamin laga aan aamin laga yahan oo laga cabsanayo inuu hadalka iyo salaantaasi xumaan shaydaanku halka uu ka soo galana waaba la iskaga gaabsanba qadima rasuulu lahi sal la alay waslam makata buu soo galay qadmatan ay maratan mar mar buu soo galay qadma ay quduuman waaxidan hal mar buu soo galayoo yani mar buu geli jiray mar kamid a ah soo galay oo markii nabiga hijradii intuu maka ka haajiray ee madiine uu tagay afar jeer buu nabigu maka ku noqday afar jeer yuu maka ku noqday oo marna waxay ahayd cumratlxudaybiya oona gudaha maka gelin marna cumrat lqadaada uu cumraystay bay ahayd marna cumradii mxuu aha jiciraan la dhihi jiray sanadkii sideedaad dhacday ee xunayn uu kasoo xumraystay jiciraana mara xajatulwadaac ay u dambaysay afartaasuu nabiga maka ku laabtay marka waxay leedahay mar buu nabigu maka soo galayoo waxaa lahu u sugnaaday arbacu qadaa'ir afar qadaa'ir qadaa'ir wa jamcu qadiir marka qadaa'irtu waxaa weeyaan waa afar qaybood oo timihiisa ay u xidhan yihiin timiha nabiga alayh salaam ah, timaha nabiga calayh salaatu wasalaam ayaa xidhnaa afar qaybood bay u xidhnaayeen marka taas hadda qadaa'ir loola jeedaa walxadiia xadiidkan isaga ahna culimmadu waa isku hayaan oo alimaam albuhaari bu tirmidi weydi tirmidi baa wuxuu weydiinaya bukhaari xadiidka waana markaasu wuxuu yidhi ma garanayo laa acrifu limujaahid bisimaacihi min ummi hani buu le ah, ummi hani inuu mujaahid ka maqlay anay ma ogi laakiin taarikh ahaan way isa soo gaareen oo mujaahid ibnu iyo ummi hani way isa soo gaareen makana way wada joogeen in marka uu ka maqlay waxba lama fogeysanayo marka in badanoo culamada kamidana xadiidka wasix yeeleen waxaaba kamida ah ibnuqayim aljawziya ibnuqayim aljawziya raximah xadiidku waa saxiix yeelay <clears throat> marka timaha nabiga hadda ayaa laga hadlay oo mararka qaar uu gunti jiray nabiga alay sla timihi way badan yihiin haddii safar la gelayana mararka qaar cinaayo iyo mashquul waxbay keeni karaan cinaayo u baahan yihiin marka intuu gunto ayuu kala xirxiri jiray rasuulka alayh salaatu wasalaam afar guud afar guud buu ka dhigi jiray sala allahu aleyh waali wasalam sida mararka qaar baa nabiga uu xaraan u marin jiray markuu xajatulwadaaca imaaday waa kii timihiisa mariyey wax sibqi ahoo muxuu ahaa xabag ahaana ayuu mariyey nabiga alay slam labadtu ra'sii waa kii dhihi jiray waqallatu hadyi si ayna maaratay oga baahanin dhaqid iyo wax saas oo kale ah waktigii xajka la xalaaloobayana ila waa dambeeyaayo nabiga wuxuu ahaa qaarin buu ahaa qaarin buu ahaa marka muddadaa dheer si uunan ugu mashquulin ayib qala xadaana swayd ibnu nasrin qala xadaana cabdlahi bn mubaarak cabdulahi bn mubaarak almarwazi can macmarin ibn rashid can thabit albunani thabit ibn aslam anas ardadiisa ninka ugu dhow buu ahaa can anas bni malikin radia allahu canhu anas bn malik ana shacra rasuuli illah nabiga timihiisa calayhi salaam kaana waxay gaari jireen ilaa ansaafi udunayhi labadiisa dhagood dhaxdooda bartankooda ayay soo gaari jireen mararka qaar marna hoos bay uga sii dhici marka qaarkoodna garbahayba gaari jireenba marka taaratan wa taaratan hadba xaalad iyo sibay ahaayeen markii la daayo markii la shanleeyo way kala duwan yihin timuhu qaala xadaana suwayd ibnu nasr almarwazi qaala xadaana cabdullahi bn mubaarak almarwazi an yunus marwazi waa marwa nisbatu ilaa marwa marwa iyo tirmid iyo bukhaara iyo naysaabuur goboladaas wey jumhuuriyaadka hadda la yidhaahdo qaarkood can yunas ibnu yaziidin yunas ibnu yaziid alayli can الزhriي mxamed bn mslim ibn shihaab الزhri qaala wuxuu yihi xadaanaa cubaydاllahi bn cabdاlahi bn cutba ibn mascuud cubaydاllahi bn cabdillahi bn cutba axadu fuqahaai sabca fi casri taabiciin baa la dhahaayo toddobadii xilligii taabiciinta fuqahaa sabca loo yaqaanay yuu ka mid yahay can ibni cabaasin cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami rasuuli ilah qaala wuxuu yidhi ana rasuula la sl nabigu kaana wuxuu ahaa yasdiru shacra timihiisuu raaricin jiray sadriga waxaa weeyaan timaho tii la shanleeyo aan dhinacna loo kaxaynin la iska sii daayo ayaa la yidhahdaa sadri oon waxba lakala sheexaynin foodii xaggeeda loo shalleeyo dhinaca kale xagga loo shanleeyo ayaa waxaa la dhahaa sadri kaana yasdiru shacra wa kaana almushrikuuna gaaladuna waxay ahaayeen kufaartii quraysh ee nabiga calay salaam maka uu kula noolaa ee maka deganaa yafriquuna ru'uusaho madaxooda way sheexayn jireen sheexada waa dhexbartanka intisaa timaha loo qabto in xaggaan loo rido midig qaarna bidix loo sameeyo wa kaana ahlulkitaabi ahlulkitaabka yahuudda nimanka la dhahay iyo waxay ahaayeen yasduruuna ru'uusahum timahooda iyo madaxooda timihiisa way iska raaricin jireenoo way way sii dayn jireen oo ayagu mayna sheexayn jirin wa kaana nabigu wuxuu jeclaa wuxuu ahaa yuxibu kii jecel muwaafaqata ahlilkitaab ahlulkitaabka inuu waafaquu jeclaan jiray fii maa lam yumar fiihi waxaan la amrin bishayin shay waxaan waxyi iyo nas loogu sheegin nabiga calayhi salaam inuu ahlulkitaabka waafaquu jeclaan jiray sala allah aleyh ali wasalam maxaa yeele yeeley kitaabku gaalaba ha ahaadaane waa dad diin samaawi ah oo kitaab samaawi ahoo xagga alla looga soo dejiyey ayay yay sheegtaan marka wixii diintahaa qayb kamida waxunbaa ku dambeeya waxunbaa ku dambeeya wax un saxaa ku dambeeya kuwan marka mushrikiinta ahe iska maskaxdoodii iyo caada ka soo gaar iyo waxayla tahay ku shaqeeya way dhaamaan kuwan diin samaawi ahay waxuun ka haystaan saa darteed inu iyaga waafuquu jeclaan jiray uma faraqa wuxuu kala geeyey rasuulullah sal l slam raso madaxiisa markii dambe ee ahlukitaabka inuu la khilaafo nabiga loo sheegay oo khaalifu lyahuuda wanasaara timihiisa nabiga calayh isalaatu wasalaam waa sheekeeyey sala allah alay wasalam marka xaafid wuxuu leeyahay kaana alfarqa aakhiru lamrayn sheexadaa marka dambaysa nabiga calayh salaam labada xaalo sadriga iyo sheexada inuu sheexeeyo timaha saa u kala baaro ayaa dambaysay xadiidkan bukhaari iyo muslim iyo tirmidi labadaba way soo saareen saddexdaba qaala xadaana maxamed bnu bashaar bin daar qala xadaana cabdالرaحman bn mahdiy can ibrahim bn naafic اlmakiy can ibn abi najiixin can mujaahid bn jabrin can umi hani faakita bint abi aalib qaalat waxay tii ra'ytu rasuul allah nabiga alay salaam ma arkayoo markuu maka soo galay daa dafaa'ira arbac afar guud timihiisa isagoo ka dhigay oo kala xilxilay ayaan arkay bay leedahay kii haddaan soo marray oo kale weeyaan kaa soo marray oo kale weeya dafaair baabu maa jaa wixii ku yimid buu ku saabsan yahay fi tarajuli rasuuliillah nabiga calayh salaam shallaysigiisa hadduu tima lahaa nabiga alayh salaam timihiisa waa shallayn jiray waana subki jiray sala allahu alayh waali wasalam marka timaha in la shalleeyo la subkado la dhaashado la hagaajiyo laga warhayo waa hadigii nabiga sala allah alayh waali wasalam laakiin haddana hadigiisa ma aheen inuu mar walbaba shallada la daba taagnaado oo marra waa shallaysan jiray marra waa iska dayn jiray waxaa weeyaan in laga warhayo laakiin aadan shuqluka shaaqil warka xawalba xaaladaadu shallowna aadan ku jirin oo dadka qaar baa shallada un madax xataa habeenkii ku saaxan shallada maarata si ay ugu mashquulsan yihiin marka taasoo kale ma aha muyuuca weliba ragga ninka ragga ah muyuucada sida haweenka oo kalea inuu gaaro oo mar walba uu shallada iyo timakorahaynta iyo waxa uu ku mashquulsanaado sax ma aha sax ma aha haddana inaad timahaada ka warhayso oo aynan kaa hallaabin kaa bahdilmin oo aad nadiifiso dhaqdo oo shallayso iyadana waa loo baahan yahay rasuulkeenna sala allah alayh wasalam oo adyabu tiim ahaa oo wax udgoon wixii ugu udgoonaa ugu nadiifsanaa wax walba ugu nadiifsanaa sal l slam wamaca dalika timihiisa waa shallayn jiray waana subki jiray sala allahu alayh waali wasalam qala xadaana isxaaq bnu musa alansaari qala xadaana macn bnu ciisa qala xadaana malik ibnu anasin can hishaam bni curwata can abihi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa urajilu ra'sa rasuuli nabiga madaxiisa iyo timihiisaan u shallayn jiray walxaal ana xaa'idun anoo caado qaba anoo xayd qabay leedahay caadada qaba ma dhiigga xaydka la yidhaahdo yaan haddana u shallayn jiray marka taa macnaheed waxaa weeyaan ninka xaaskiisa inay u shallayso oo timaha u dhaqdo oo ka war ay hagaajiso jirkiisa waa arrin fiican oo bannaan weeye waxaa kale oo laga fahmayaa haweenayda xaydadaee caadada qabtaa inay daahir tahay gabadhu waa daahir maxalkaas dhiigga ka socda iyo axkaamtaa kale ee laga reebay masaladu mishaa unbay ku laaban tahay gacanteeda iyo jidhkeeda midna nijaas maaha daahir weeyaan waa lala macaamili waa lala saaxan waxbaa lala cuni waa la salaami waa la shumin ninka xaaskiisa reerkiisa marka saasuu nabiga aha sala la alay waslam wuxuu dhihi jiray isnacuu bihina kula shayin la nikaax waxaan jimaac ka ahayn ku sameeya buu dhihi jiray rasuulka sala allah alay wasalam factazilu nisaa fi lmaxiid meeshaa xaydka ee caadada unbaa la diidan yahay qaala xadaanaa yuusuf bnu ciisa qaala xadaanaa wakiic bnu jarax qaala xadaanaa rabiic bnu sabiixin can yaziid bni aabaan huwa araqaashiyi weeyaane an anas bni malik radi allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sal slam rasuulku wuxuu aha sala allahu alay ali wasalam yukiru kii badiya dahna ra'sihi madaxiisa inuu subko subaga madaxa uu subkaayo wa tasriixa lixyatihi garhkiisa shallayntiisana isagana waa ka warhayn jiray oo waa badin jiray wa lqinaaca karintaa madaxa la saartana waa badin jiray qinaaca waa mara madaxa la saarto markaad subkato oo jirka aad u diidan tahay inay saliiddii iyo subagii soo gaadhaan yaa madaxa wax saaran jireen gaar ahaan subagooda wuxuu ahaa subag sida burcadko kale ah oo aan maaragtay dhiibka iyo xataa baraafuunka burcadoo kale u ahaa marka yukthiru lqinaaca karinta madaxa la saarto ee subaga maryaha iyo waxaa lagaga ilaalinayo wey xataa kaana thawbahu waxaabad moodaysaa nabiga maradiisa calayh salaam thawbu zayaad qof saliidla ah maradiis baad moodaa zayaad waa qofka zaydka iyo saliidda iyo ka shaqeeya qofka hadduu saliida ah, bebeego oo meel saliidla uu ka shaqeeyo jirkiisa iyo maradiisi iyo saliid baa mar walba ka muuqanaysa ka duiisa ka duxi sida midka bujirahoo kale mar walba maradiisa waa ka tago dhiig baa ku yaallo waxbaa ku yaalyaala marka saasuu ahaa buu leeyahay xadiidkan marka waa xadiid daciif ah weliba dacfiga waxaa usii raacsan qaraabo iyo nakaara ayaa usii raacsan ninkaa la yidhahdaa sabiix la yidhaahdo rabiic ibnu sabiix la yidhaahdo ninkaasoo sadiiqoo sayi ulxifdi ah ayaa sanadkiisa ku jira xifdigiisu uu daciif yahay yaziid bin ah, aban araqaash isaguna isaguna daciif weeyaan nakaarada ku jirtana waxaa weeyaan nabi moxamed calayh salaam oo garanayso nadaafadiisa oo aan ogoleen haba yaraatee dharkiisa iyo jidhkiisa wax yar oo yani dhaliil ah aan ogoleen sala allah alay wasalam ilahina ka ilaaliyey isaga jidhkiisa udugiisana la yaqaanay in la yidhaahdo maradiisa sida subagle subagle maradiisa o kalead beeraysaa nakaarada halkaasi ku jirtaa wax la inkiro bale nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay nin iska yar basaasan wuxuu yidhi timihiisana ay kala dadabsan yihiin waa kii dhihi jiray amaa yajidu hada maa yusakinu shacrah war ninkan wuxuu timihiisa uu ku hagaajiyo oo ku shallaysto miyuunan haysanin ayuu ku yidhi nabiga sala alla alay waslam mid maradiisa wasak ay tahay intuu arkay bu haddana wuxuu yidhi amaa yajidu hada maa yagasilu bihi thawba wuxuu maradiisa ku dhaqa qofkan miyuunan helaynin marada wasakdaa la qaba saasuuba ahaa nabiga sal l sl lama tusi jirin qof mara wasak la qabo qof gelingelin leh qof maaragtay aan timihiisa hagaajisaneen maca dalika warkan asaga marka waa war ay diidayso siiradii iyo shamaail muxamed sala allah alay wasalam ayaa diidaya ayb qala xadaana muxamed bnu bashaar bin da afan qala xadaana hanaad bnu sariy qala xadaana abuawas salam ibnu hen baa dhici karta waxaa yeelay salaamku meelaha taabiciinta iyuu ku dhow yahay ayib mid kalaa jira isaguna abulawas la yihaahdo an ashcad bin abi shactaa can abiihi abi shactaa can masruuq bn اljdaci can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi in kaana rasuulu llah rasuulki ilaahi wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam layuxibu kii jecel atayamuna midigaysiga fii uhuuri markuu dahaaro qaadanayo midigtu jeclaa markuu wayse qaadanayo gacanta midigta logta midigta way idaa tadahara hadduu dahaaro qaadan xataa markuu qabaysani dhanka midigtu ku shubi jira qabays marka hore wa fii tarajunihi hallaysigiisa markuu hallaysanaayo idaa tarajala markuu hallaysanaayo isaguna hallaysigiisa dhanka midigtuu jeclaan jira in ka bilaabo xataa fii xalaaqatihi markuu xirayo markuu nabiga xiranayay xajatulwadaac ibda min hada madax ka bilow dhanka midigtaa ayuu u tilmaamay xalaaqa rasulka sal l slam waa kii dhanka midigta laga xiray marka hore kadib timihii siiyey abu dalxa bidixdii haddana la xiray oo u yiri uqaybi saxaabada timihii nabiga ee barakaysnaa sala allahu alayh waaali wasalam marka haddii aad nin timaa xiro oo xallaaq aho saaloon aad tagto timaa aad xiro rabto ama gaabsan karto rabto waa iska timee maxay yihiin aan dhihine hadyigii nabigu waafaq calayhi salaam sunnada nabigu waxay ahayd wax allaala wixii qiimo leh oo dhanba midigtii lagu bilaabo oo tirahdo haye dhanka ku bilow adigaa madaxa iskale oo tasarufka iskale sidaa adig tirahdo unbuu kuu yeeli haddaad tirahdo timaha e, e, e, saa igu xir sidaad tirahdo unbuu kugu xiri qof ad arkaysaa timihiisa si xun xirta warwaas haddaad tirahdo wuxuu dhihi kiibaa sixin iga xiray buu dhihi marka iskama xiri karo maadaan hurdine adigaa ogolaaday haddaad tidhahda garkana ku darra wuu ku dari uu xiri naam wa fi tarajuli idaa tarajala wa fi inticaalihi kabagashigiisa idan tacala markuu kabaha gashanayana lugta midigtuu u horgeli jiray bidixdana wuu u dambaysiin jiray markuu siibayana bidixdu u horsiibi jiray midigtana waa u dambaysiin jiray litakun ilyumnaa awaluhum awaluha tuncal wa aakhiruha tunzac midda u horaysa ee loo horgelin waa midigta iyadaa u dambeyn qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar bin daar qaala xadaana yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid alqataan can hishaam bn xasaan can alxasani alxasan ibn abi alxasan albisriy imaam taabiciin can cabdillaahi bni muafal min khayr taabiciin buu ka mid yahay cabdullahi bni muqafal radia allahu canhu saxaabi wey qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu nabigu wuxuu reeba calayh salaam can itarajuli in la shallaysto mar walba un mar walba un shallaad ku jirto ilaa gibban wakti wakti mooyeene ha marmar mooyeene haddaad saa ka shallaysatay iska joog ilaa caaw ilaa berri iska joog casarkiina shallayso maqribkiina shallayso cishiina shallayso ma fiicna ma fiicna waaba shuqul baabad ka dhigatayba awa wixii kale lagaa rabay ee muhiimadda ahaa haddaad maantao dhan timahaaduun aad mara muraayadis hortaagto marra aad kareen mariso mara aad shallayso uun awa hawlihii kale kuu yaalay nin weyn baa tahay ayib xadiidkan laakiin xasanulbisri baa warinaayo can buu ku wariyey xasanbisrina waa mudlis cancanadiisa waa la iska dhowraa qaala xadaana xasan bnu carafa raggaa waaweyn taabiciintu ka mid yahay saciid bin musayib ba isagu aan dan laga lahayn an اxasn bn carafata qaala xadaana cabdusalaam bn xarbi an yaziid bn abi khalidi an abilcala lwdi an xumayd bn cabdiraxmaan can rajulinin min asxaabi nabiy saxaabada nabiga ka mid a ah. kol haddii uu yidhi saxaabaduu kamid yahay rajulintaas waxma yeelayso in saxaabi la garan waayo magaciisa dhibaato naguma hayso dhibaato naguma hayso maxaa yeelay saxaabi inuu yahay yaaba kaaga filan asaxaaba kulluhum cuduul bitacdiil illahi wa rasuulihi ilahay rasuulka tacdiiliyey oo taskiyeeyey muhaajiridii ansaaron bay uqaybsamaan labadaba ilahay baa ka raadli noqday <clears throat> marka ooma baahna qof oo khalad sameeya oo ama mxuu ahaa laga shakisan yahayna lama cadaaley sameeyo marka waa saxaabi jaliila ah haddii lagu yidhi waxba garashadaasi magaciisa la garan waaye dhib ana nabiya wuxuu sheegay saxaabigaasi ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana yatarajalu kiba marmar buu nabigu shalaysan jiray marmar ayuu shalaysan jiray ayaduna ninka yasiid bin abi khaalid iraa saduuq ahoo waxaa weeyaan yukhdiu kaiiran in badan buu ayuu gafaa laakiin kii hore kan marka laisku daro shaahid shaahid buu noqday xadiidka oo mutaabacada iyo shawaahidaasu xoog iyuu xoog ku yeelan oo xasan bikayrihi meelahaasuu gaari karaa baabun wuxuu ku saabsan yahay maa jaa wixii ku arooray ku yimid fii shaybi rasuulilah nabiga ciradiisa sala la alay slam cirada nabiga alayh salaam intay dhanneed horta ciro ma lahaa nabiga alayh salaam garhkiisa iyo madaxiisa xaggay ku badnay ay lahaayeen intay dhannaayeen ma mariya cilaan baa noo soo socoto khilaafka waa masale kale arrimahaasu ka hadli doonaa qaala xadaanaa laakiin inuu timaha nabiga alay slam ciroobay labaatan ayna gaaraynin taa iyadu waa wax musallam oo la ogyahay meelaha ay ku yaalleenna canfaqada oo halkan farudhugta la yidhahdee bishinta hoosteeda iyo xoogow sidqaynka oo labada dhafoor iyo in yaroo xagga marfaqa oo madaxa bartankiisa ayuu ku waxaan labaatan gaaraynin qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar bin da qaala akhbaranaa abu daawuud abu daawuud dayaalisi hishaam bin cabdilmalik abu daud adayarisi hishaam ibn cabdilmaliki qaala akhbarana hamaam ibnu yaxya can qataada bni dicaama qaala wuxuu yihi qultu lianas bni maalik waxaan ku idhi anas bnu malik albasri radia allahu canhu wa ardaah saxaabigii jaliilka ahaa khaadimka nabiga ahaa nabigaa u duceeyey saddex shay saddexdiiba labada adduun bay ahay midna aakharo labada adduunka wuu arkay caruur badan iyo ilahay u barakeeyey iyo xoolaho ilahay u barakeeyey aakharana inuu ehlu janno hal khadaba rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la weydiiyey anas baa la weydiinaya qultu lianas hal khadaba rasuulu llah nabiga calayhi salaam tibihiisa ma xilaamay a khidaab xinno iyo waxma mariyey qaala wuxuu yidhi lam yabluq dalik maba gaarin arrinkaas inuu nabiga cilaan iyo wax marmaryo timihiisa maba gaarinba yani tim intay caddaadaan cilaan u baahda muuna lahayn sala allah alayh wasalam inamaa kaana wuxuu ahaa nabiga calayhi salaam shayban ciro ama shay-an labadaba waa jiraane wax oo fii sudqayhi labadiisa dhafoor ayay xoogo waxbada ku yaalyaaleen anfaqadana way soo aroortay furuurta hoose furuurnuugta furuurta la yidhahda hoose hoosteeda xabadaa ku yaalay madaxana xabada yar isku daroo labaatan ma gaareen anas markaasa riwaayadiisa qawlan waaxidan halkaasuu taagan yahay inuu nabiga alay slam waxba timihiisa xinaynin waxba marinin abu hurayrana wuxuu leeyahay maya waa xineeyey qaar culamada kamid oo wasadaha jiroo leh labada riwaaya waxaa lagu jamcinayaa nabiga alay slam xidhna toosa muuna marinine barafuunka uu marsan jiray ku dhaashan jiray iyo duhniga iyo subagaas yaa timaha meerar qaarkood aad ka u malaynaysa in xidhna la mariyo xoogo axmar ah oo guduud ah yaa ka muuqday dayib faadahay soo qabo mm-hmm. saasay qaarna ku jamciyeen walaakin nabigu asaga iska dhaafo ma xineenina buu ley anas walaakin abu bakrin abu radi allahu canhu ba khadaba madaxiisa khibaab iyo waxaas bedelaya mariyey bilxinaayi xinnuuna marsaday iyo walkatabi katab xinaha waa shay raagigaa xinaha la yidhaahdo katamkuna waa madow markii laisku daro guduudkii xibnaha iyo madowgii katamka waxaa imaanaya marka madow guduud xigeena madow guduud xigeena ayaa imaan maxaa la xina xinahee xina baroon miyuu aha baroon iyo baraag baa kala jira waa kaa marka midka madowga ee dikda ah ka asagaa waa laga fiican yahay nabigana alay slam ayiruu shayba wajtanibu sawaad waa kii dhihi jiray ka fogaada marka xinahan iyo katamka isku darkoodaasa xogow yaa madow eh, guduud ku jira ayay noqonayaan taas way midka uu sheegay qaala xadaanaa isxaaq bnu mansuur wayaxya bnu muusa qaala waxay yihahdeen xadaanaa cabdrazaq ibn hamaam asancaani can macmarin ibn rashidin can haabitin ibn aslamin haabit ibn aslam albunani can anas ibni malikin anas bnu malik ibnu nabar qaala wuxuu yidhi maa cadadtu ma tirinin fii ra'si rasuuli illah nabiga madaxiisa calayhi salaam iyo walixyatihi garkiisa ilaa arbaca casharata shacra afar iyo toban xabo oo tin ahoo baydaa cad unbaan ka tiriyey afar iyo toban bay dhannaayeen waaba taxdiidiyeyba toddoba iyo toban qaal baa dhahaya labaatan waxaan gaaraynin bay ahaayeen anas ninka ugu dhow waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisii buu ahaa jirkiisa iyo muuqaalkiisa iyo libaaskiisa intaba aad ba oga warhayay oo wax ka yaqaanay ma laha toban sanuu safar iyo nagaadiba la joogay <clears throat> qala xadaanaa muxamed ibn muhana alcanasi abu muusa qaala akhbarana abu daawuud dayaalisi qaala xadaanaa shucbat ibnu xajaaj alwaasidi can simaaq ibni xarbin qaala samictu jaabir ibnu samura maqlay walxaal qad su'ila la weydiiyey can shaybi rasuulila nabiga alay slam timihiisa faqaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ah idaa dahana ra'sa markuu madaxa subko lam yura minhu shayun ceraba lama arkeen dhowr iyo tobankaa xabana markuu subag iyo saliid madaxa mariyo wayba qarsoomi jireen xoogaa markay era basaasaan ayay xabadaha soo mumuuqan jireen mooyeene waidaa lam yadhan hadduuna subkinna ru'ya minhu waxbaa laga arki jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam marka waxaan labaatan dhannayn oo markuu subkana ama la arkayninoo kuwa kale iskaga qarsoomi marka kalena yar iftiimi jiray ayuu lahaa rasuulka sala allah alay ali wasalam qaala xadaana moxamed bn camr ibn lwaliid alkindi alkuufi haddana maca dalika nabiga cirada cirada waa ammaanay qofka hadduu ciroobo cirada asaga inuuna siisiibin oo uunan si alas amray alasiibin nadfiga waa diiday in ay tahay nuurulmuminna waa sheegay ninka muminka qofka muminka nuurkiis wey shaybada bale xadiiu albani saxiyeelahay wuxuu leeyahay halkii katin oo cirowdaba xasana ayaa loo qorayaa qof muwaxid oo intaa tawxiidsanay oo alla u tukanay oo alla maarata rumaysan oo muslima ku ciroobay islaamnimadii ilahay subxana watacala jaaisiya abaagudba ooga dhigiba xadaana mxamed bnu carcarat bn waliid اlkindi اlkufi qaala xadaana yaxya bn aadam can shariikin alqaadi shariik ibn cabdillaahi alqaadi ninkii qadihiisa meel badan mudo badan soo maray buu ahaa xilligii khulafada iyo ila soo maray taabiciintii iyo shariik ibn cabdillaahi alqaadi xoogo waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay xagga xifdiga xagga xifdiga wax ka sheegaan ikhtilaad iyo saas can shariik an cubaydillahi bni cumara can naaficin can cabdillahi bni cumara qaal inamaa kaana shaybu rasuuli illah nabiga calayh salaam ciradiisu waxay ahayd naxwan min cishriina shacra wax labaatan tin oo baydaa cadiin ah ilaa labaatan naxwa meel naxwi yani taqriib waaye yani labaatan dhinac xadidna waxa weye ilaa labaatan ilaa labaatan wax labaatan marka aan gaaraynin oo ku dhadhow ayaa la yidhi marka qaala xadaanaa abu kurayb maxamed bn alcala maxamed bn cala alhamadani waa sida maxamed muhane iyo maxamed bashaari raggaasu lamid yahayo sagaalkii wey sagaal nin oo sheekhyo ah oo lixda sheekhe waaweyn ee kutubta noo alifay umahaatisitaha la yidhahda sheekh wada ahaa ayaa jira abu kureybkana kamid ah qaala xadaana mucaawiyaة bn hishaam an haybaan haybaan ibn cabdiraحmaan anaxwi an abi isxaaq الsabeeci cmr bn cabdilah isxaaq asabeeci can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin qaal qaala abu bakr baa wuxuu ya rasuul allah rasuul allaw qad shibta waad cirowday waad cirowday cira kaa soo baxday qad shibta qaala nabigu wuxuu yihi shayabatnii waxaa i ciraysay waxaa i ciraysay huudun suuradda huud iyo wlwaaqicatu suurat lwaaqica iyo wlmursalaat suurat lmursalaat wa cama yatasaaluun waida shamsu kuwirad suuradahaasaa ciro ay keentay bu nabg sal l slam tafakurkoodii iyo tadaburkoodii meesha dadka ay ciro ka keenayso gurigiisi baa gubtay gaariha kaniisa dadoomay qof baa ka dhintay badeecadiisi iyo becshiradiisi baa hoos u dhacday shaqadii uu raadinayo waayey xilkiibaa yuu ka dhacay doorashadiibuu waayey waxaasaa lala ciroobaa adduunka fikirkiisa laakiin nabigeena alayhi salaatu wasalaam aakhira ka fikirkeed buu la ciroobay sala allah alay ali qur-aankaasuu ku maqan yahay tadaburaya ka fikiraya sal la alay slam suuratu hud ah, fastaqim kamaa umirta waman taaba macak ah, fastaqim suuraddaas aayadaasa ku jirta isagoo nabiga alayh salaam imaam ahl istiqaama dadka toosa imaamkoodii ah oo nabiga calayh salaam istiqaamo iyo toosidba u ahaa miaal iyo tusaale ayaa haddana waxaa lagu leeyahay maxamedow sala allahu alay ali wasalam istaqim toosnow toosnow ba haddana la sii marka arrintu inayna sahlanayn oo xaaladdu ay tahay mar walba muraaqaba in ilaahay subxana wa tacala qalbiga lagu hayo oo lais ilaaliyo oo xumaanta la iska dhowro oo qalbiga aakhare lagu hayo gacanta bidixda adduunyadaada ku shaqshaqayso laakiin midigta aad ka dhigata aakhare iyo waxa kuu soo socda ee lagu noolaan doono malaayiin mina asanawaat aan dhammaanaynin lixdanka ama toddobaatanka ama ka yar intaad ku noolaanayso adduunyada ah aadan kaga mashquulin taasaa marka laga hadlayaa xadiidku xadiidkuse culimmadu waa isku hayaan culamada qaar baa cileeyey oo daciifiyey xataa xaafid ibnu xajar fi kitaabi nukat sida uu soo orinaya shek cabdirazaq ibnu cabaad wuxuu leeyahay miaal markuu ka hadlayo xadiidka mudaribka ah wuxuu kusoo qaadaa miaalahaan xadiidkan uu keena shayabat yahuudun wa akhawaatuhaa akhawaatuhaana waa kuwan suuradahan weeyaan idiraabkuna waxaa weeyaan waa xadiidka aan iskhilaafsanayn la jamcin karin la jamcin karin oo ilaa toban wej ilaa toban wej abu isxaaq asabeeci ninka la yidhaahdo ilaa toban wej buu ku wariyey toban wej oo iskhilaafsan saas darteed baa waxaa la muarib ah, wad ikhtilaafi sanadin aw matnin mudaribun cinda uhayli lfanni waa ku dhihi jiray saxib bayquniya ayb qaala xadaana sufyaan can wakiic qaala xadaana muxamed ibn bashaar ibn bishrin can caliy bn saalix an abi isxaaq sabe an abi juxayfa saxaabi wey abi juxayfa wahb baa la dhaa magaciisa wahb wahb bn cabdillaahi asuwaa'i radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaaluu waxay dhaheen saxaabadii bakar baaba ka mid ahaa yaa rasuula rasuul allow naraaka waxaan ku aragnaa qad shibta inaad cirowday qaala nabigu wuxuu yidhi qad shayabatni waxaa i ciraysay huudun huud iyo akhawaatuha walaalaheed suuradaha ka hadlaya qiyaamaha iyo maxsharka iyo alla hor istaagiisa iyo hawligeeda iyo waxa laga hadlaya qiyaamaha marka haddaad rabto riwaaya kale waxaa so arortay haddaad rabto inaad qiyaamihii aad sidaadoo arki oo kale inaad u aragto haddaad rabto ama ad u ogaato akri suuradahan ayaga ah dashamsu iyo samaaun fadarad iyo samaaun iyo yaamihii bay suura xaya taswiir iyo tilmaam waadixa ayay yaamihii ku tilmaamayaan marka wa kaka kana kii oo kale weeyaan bacd ahlicilm waa tacliiliyeen wadacafuu biاlاndiraab qala اmuصنifu raximah اllah xadaana عaliي bn xujrin sacdiyu qaala anba'na شhucayb bn صafwan can cabdilmلk bn cumayr can iyaad bn laqid اcijliy can abirimtat taymi ribaab taymkii reer ribaab wey yani bani taym badan baa jira marka taymkii ribaab reer ribaab ahaa qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya nabigaan u imaaday calayhi salaatu wasalaam wamacii ibnun lii anoo wiil aan dhalay wata wiil aan dhalay anoo wadoo la socdo yaa nabiga u imaaday sala allahu aleyh wasalam oo carruurta in meelaha khayrka la keeno ahlulcilmiga loo keeno majaalista iyo xalaqaatulcilmiga iyo meelahaas carruurta in la keeno waa salafkii hadigoodii iyo waxay samayn jireen ilmaha tarbiyau ka qaadan khayrkaas ku barbaari wanaaggaas iyo maarta eh, culummada ixtiraamkoodaas ku barbaari haybadaas masaajida iyo wax dhegaysigaasuu wax ka qaadan waxaasoo dhan ba warka waxaa weeyaan waxay dirayaan tarbiya wanaagsan tarbiya wanaagsan weeye wiilkayga ala socda nabi maxamed sala allah alay wasalam ayuu u yimid <clears throat> qaala fa uriituhu waa lay tusay buu yidhi waxaan moodaa hadda ka hor inuuna arkin waa ku cusbaa nin walba mar buu nabiga arkay calayh salaam fa uriituhu waa lay tusay oo waakan baa la yidhi nabigi faqultu waxaan idhi lamaa ra'aytuhu markaan arkay hada llah sala allah alay slam nabigi ilaahay miyaa ama nabiga ilaahay weeyaan isagaa ta'kiidsanaya oo taxaqiiqsanaya waa nabigi ilaahay wa calayhi thawbaan laba maruu qabay nabigu akhbaraani cagaar ah walahu shacrun timuu lahaa nabigu qad calaahu shaybu ciradu ay ka kor noqotay wa shaybuhu ciradiisuna axmaruu gududay marka riwaayadan iyada waa daciif dacfigeeda waa iska cadyahay oo riwaayooyinkii hiqaada ee faraha badnaa in soo maray iyo khilaafaysa ciro badan oo timihiisa ka kor noqda oo ay timahoo dhanba korkooda ka muuqdaan rasuulka ma lahayn oo labaatan xabo oo baatel baateel ah kala fogfog ayayba ahayn wax alaahu shayb la dhihi kara maleh washaybahu axmarudana anas waa kii diiday oo yihi lam yabluq dalika ma gaarin rasuulka inuuba cilaamo e, marka shucayb ninka la yidhaahdo shucayb ibnu safwaan baa lagu dhegan yahay shucayb ibnu safwaan ninkaasaa marka la daciifinaya mukhaalafana waa la yimid oo ruwaadi kaloo khilaafay ayb qal xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana surayj ibnu nucmaan qaala xadaana xamaad bnu salma can simaaq ibni xarbin qaala qiila lijaabir bnu samura jaabir bnu samura waxaa lagu yidhi radia allahu canhu akaana fii ra'si rasuuli illah nabiga madaxiisa calayh salaam ma lahaa shaybun ciro ma ciray ciro miyuu lahaa qaala wuxuu lam yakun fii ra'si rasuulilah shay ciro ma lahe nabiga ilaa shacaraat xabado mxuaha tim ah xabado tima ah oo fii mafraqi ra'si madaxa bartankiisa meesha sheexada halkaas xabaduu ku lahaa ida dahana markuu subkana uu subkadana waarahunna waxaa qarin jirayba adduhnu subaga markuu dhaashado oo subkado oo saliid marsadana subagaaba qarin jirayoo lamama arki jirin anfaqada iyo sudqaynkana ayaduna xabaduu ku lahaa sala allahu alayh waalih wasalam marka timuhu iyo muxuu ahaa ciradu waa digniin digniin wey digniin weeyaan awalam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakara wajakum nadir wajaakum nadiir culamada qaar waxay ku fasira wajaakum digniin miya inay imaanin digniin waaa kamid erada ka mida qof hadduu ciroobo khalaas waa sii socdaa qofka asaga digniin weyn baa u hays aakhara aakhiradiis marka waa inu qalbiga ku haya wey selafka qaarkood waxaaba laga soo wariyey afartan markay gaaraan reer madiina masaajijkay u badan jireen oo fadhiisan jireen masaajijka fadhiisan jireen naam marka jad raiilu fakun mujidan bixaqi raxli fi daari lmuqaami kol haddii cero kaa imaato geedigaadi baa soo dhawaado xaqiiqa ahe geedigaadaas waxaa isku daydaa inaad dejiso daar muqaam daar jannada ah geedi baad ku taagan tahay rarkaadi waa bilowday aad guuraysay ee geedigaada waxaa isku daydaa daartaasi nagaadida ahe janaatu cadni inaad dejiso isku day ah, janaatu cadni inaad degto isku day dad baa ilen boos weyn doone nacuudu billah jannada intaas leega carduha asamaawaat walardi laleeyahay cirarka iyo dhulalkoo laisku daray toddobadan iyo toddobadan toddoba cirir toddoba ardo oo laisku daray bay jannadu u leeg tahay jannada intaa leeg baa dadka qaar boos ka waayaya oo le boosba kuma lihidba kumaba qorid naar weeyaan marka naar buu galay walciyaadu billah bacdu maa jaa fi khilaabi rasuulillah nabiga calayh salaam khilaabkiisii khilaabku waa in tibihii cirada ahaa riinji la mariyo oo xinno iyo wax saas oo kale ah ayaa khilaabka la yidhahdaa marka nabiga alayh salaam khilaaf ma mariyey khilaafka ka tabankaa soo sheegnay qaar waxay leen waa mariyeen abu hurayra anas waxay leen maya kuwo waxay leen waxa khilaaf loo malaynayo waa barafuunku marsanayay iyo subagii oo timaha la yar fiidooda la guduuteen kuwo waxay leeyihin timaha la arkay ee nabiga alayh salaam uu lahaa ee guduutay waa markuu nabiga dhintay timihii saxaabadu haysteen oo ay dhaqeeyeen oo barafuun marmarin jireen oo sidaas u gudutay weeye qaala xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana hushaym hushaym ibnu bashiir alwaasidi hushaym ibnu bashiir alwaasidi qala xadaana cabdlmalik ibnu cumayr an iyaad ibnu laqiiin qaala abaranii abu rimta ataymi qaala wuxuu yihi ataytu rasuul allah nabigaan u imaaday alayh salaau wasalaam nabigaan u imaaday bui abu rimtat alansaari maca ibnin lii wiil aan dhale anoo wata faqaala wuxuu yihi ibnuka haada ma wiilkaadiba wiilkan faqultu waxaan nacam haa ashhadu bihi waana qirayaa bu arrintaas waa xaqiijanay ashhadu bihi markhaati baan ka ahay oo xaqiiqan uhubaa inuu wiilkaygi yahay qaala nabiga wuxuu yihi laa yajni calayka ah, lagu qisaasi mahayo walaa tajni calayhi asaga wuxuu sameeyana adi lagu qisaasi mahayo adi waxaad samaysana asaga loo qisaasi maayo laa yajni calayka adiga korkaada jinaayada asaga uu la yimid lagu qisaasi maayo lagu qaban maayo walaa tajni calayhi adiga waxaad la timidna calayhi asaga looma qisaasayo walaa taziru waasiratun wisra ukhraa marka labaad isdhashayba aada ahaatiine wamaca daalika laba qof baad tihiin axkaamtu waa inuu kala dureertaa ku walba wuxuu la yimaado san yuu leeyahay marka nabigu wuxuu gowracayaa oo baabi'inayaa oo uu meesha ku tirtirayaa wixii ay soo samayn jireen jaahiliyada oo la dhihi jiray thari iyo argosi baa nin dili markaasaa kii walaalkii isagana la dili oo adeerkii la dili oo adeerkii la dili oo qabiilkii yaa la dhihi hebel raasanda waa fikra jaahiliya ilaahay hadda baaqi weeyaan oo waa baaqi nin baa qof diri markaasa waxaad maqlaysaa ree hebel baana dilay waa ree hebel oo muslim iska ku miskiina iskaga jira ku waalan xataa waa ku jira ree hebelka ku masaajidka iskaga jira waxbaba dad aqoonina waa ku jira sabi yar baa ku jira haween baa kamid ree hebel marka waxaasoo dhan waxaa weeye nasaaratu shaydaan waa shaydaan waswasadiis iyo caada jaahiliya caada jaahiliya weeyaan in qof dembigii dad kale loo saaro waxaa isaga waxaa weeyaan waa waxyaalaha shaydaanka uu ku shaqaysta wey qaala wuxuu leeyahay ninkaa isaga ahe layidhi abuuribta wa ra'aytu shayba axmara timaha nabiga guduudan baan arkay axmara marka guduudkaasi ma sheegin ma guduud oo xidno uu mariyeyba mise ma ahe duhniga iyo subaga iyo waxaas iskuiyo la bedelmay ma sheegin tan labaadna riwaayadii hore asaga laftirkiisa uu warinayey tana ka fiican sida uu tirmidi leeyahay qaala abu ciisa wuxuu yidhi haadaa xadiidkan dambe abuurimta uu leeyahay yaa axsano ka wanaagsan shay axsanu shay wax la wariyo oo ninkaa u wariyo oo u wanaagsan oo ruwiya lagu soo wariyay fi hada baab baabkan asaga ah oo in nabiga timihiisa uu xineeyey ama waxmariyaya xadiidkana ugu wanaagsan waa afsaru ee wa afsaduhu ah, afsaru maa fi lbaab baabkan wax ku soo arooray oo qaarkood mujmal ay yihiin tafsiir iyo caddayn u baahan kana ugu fasirin badan maxaa yeeley lianna riwaayaat saxiixa riwaayaadka saxiixada waxaa weeyaan soo maray in badan qaar badanna ay jiraan waxaa weeye ana nabiya nabiga calayhi salaam lam yabluqu shayba inuu ciro gaarin marka riwaayadu lahaa waqad calaahu shaybu ciraa nabiga calayh salaam ka kor noqotay tanaa ka fiican uu leeyahay uu yidhi wa shayba axmara shayb axmaraan arkay lanna shayb axmartan waxay fasiraysaa riwaayada horey fasiraysaa axmarkan hadda uu sheegaayo liajli duhuuni waiibi wey barafuunkii iyo duuniga subagii uu ismariyey weeyaan ee ma aha nabiga timihiisiibaa ciroobay hadda kuma cadda marka way kala tahay inaad tirahdo ciraan ku arkay iyo inaad tirahdo guduud baan ku arkay way kala tahay guduud baan ku arkaydaas riwaayooyinkii kale ee lahaa nabiga ma ciroobin ciro badan ma laheen way xoojin leanna guduudka wax kastaa keeni kara adagoo timaha iska madow yihiin haddaad waxyaalaha qaar marisa way iska guduudan karaan way guduudan karaanoo barafuunka iyo udgoonkii iyo subagii iyo xumarin jiray la guduutay ee eh, ciro maaha taas marka waxay xoojin riwaayooyinka kale ninkaasa marka laba riwaayo leh riwaayada wacad calaahu shay ay soo maray waa daciif wey midanna waxay waafaqday taasay fasirtayoo riwaayooyinkii akarkii jamhuurti ayay waafaqday intaasuu rabaa marka inuu kuu sheego wa abu rimhata ismuhu magaciisu rifaacata bnu yathribi wey atamiimi magaciisu waa kaa qaala musanifu raximah llah xadaana sufyaan ibnu wakiicin qaala xadaana abi an shariik alqaadi can cuثmaan ibn abi mawhib qaala wuxuu yii suila waxaa la weydiiyey abu hurayra hal khadaba rasulla nabiga alayh salaam madaxiisa ma cilaamay cilaam ma mariyey qaala nacam ha anas baa diidan ole maya anas baana marka oga dhawaa toban sano meesha abu hurayra saddex sano la noolaa toban sano isaga la noolaa ogana dhawaa marka ninkaa la yidhaha shariikna waa ku jiraa sanadka oo sayiulxifdi ah qaala abu ciisa wuxuu yidhi wa rawa haddana waxaa lagu haystaa riwaayadan u fiirso riwaayadan hadda u dambeysay xadiidka saxaabigiisa waa kuma abu hurayra soo maaha musnad lxadiid xadiidka waa musnad abu hurayra musnad abu hurayra soo maaha taasna waa la haystaa oo waa kana wuxuu leeyahy tirmidi saddex ruwaadda kamida ah oo abu cawaana markan ka wariya yaa diiday qaala abu ciisa wuxuu yidhi warawaa wa rawaa abu cawaana abu cawaana wariyey hada alxadiida xadiidkan cumaan saddex cumaan ka wariyaan abu cawaana kow dheh salaam bin abi mudiic laba dheh israa'iil ibnu yunus saddexdaasba waxay ka warinayaan cuhmaan bin cabdillaahi saddexdaba waxay leeyihiin xadiidku waa musnad umu salama umu salama xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiidka iska leh siiqadiisuna sidan way ka duwaneedoo intay u galeen umu salama niman taabiciina ah, yay waxay leeyihiin fa akhrajat ilayna shacran min shacri nabiy sal slam maqduman timihii nabiga calayhi salaam oo cilaaman ayay noo soo saartay marka taa macnaheedu markuu nabiga madaxa timihiisa ay saara ma aheene timihii uu nabigu xiiray saxaabadu ay baraka u haysteen markuu dhintay kadib ayaa meel ku jiray oo la barakaysan jiray oo qofka xanuunsan biyo intii loo geliya lagu daaweyn jiray oo udgoonkooda laga faaidaysan jira o la berekeysan jiray marka diib iyo barafuun iyo waxna way marmarin jireen kuwaasa marka sidaasay arkeen kuwaasay arkeen marka xadiidka ciladaasna waa leeyahay qaala abu ciisa wuxuu yidhi warawaa abu cawaana wuxuu wariyey abu cawaanat alwadax ibn cabdillaahi alyashkuri hada alxadiida buu wariyey can cumaan bin cabdillaahi bn mawhi buu ka wariyey faqaala wuxuu yidhi can ummi salama bedelkii abu hurayra umu salama abu cawaana waxaa ku raacay salaam bin abi muiic waxaa kaloo ku raacay israail ibn yunus ibn abi isxaaq isabeeci marka saddexdaas waxay isku waafaqeen musnad umu salama umu salama xadiidka laga wariyeyna waa timihii nabigoo gaar loo hayay oo makhduub ah ee ma ahe shacruhu alayhi salaam wahuwa calaa ra'sihi fi xayaatihi ma aha sala allah alay ali wasalam qaala xadaana ibrahim ibnu haaruun qaala anba'ana nadr ibnu zuraara can abi janaabin can iyaad ibni laqiitin can iljahdama imra'ata bashiir ibn alkhasaasiya ninkaa bashiir ibn khasaasiya la yihahdo xaaskiisii oo jahadama la yidhaahdo qaalad waxay tihi ana ra'aytu rasuul allah anaa arkay rasuulka calayh salaam oo yakhruju min beytii gurigiisa ka soo baxay oo yanfudu ra'so madaxiisa firdhinaya timaha yani biyo iyo waxba madaxa lahaayeenoo markaa biyuu ka muudinaya oo saa gacanta ugu garaacaya yanfudu ra'sa madaxiisa ayuu biyaha saa oga muudinayay oo oga tirtirayay waalxaal qad iqtasala waana soo qabaystay wa madaxiisana waxaa ka muuqday radcun min xinaa yani qica wax yar oo gabal aho xinno uu soo marsadaya yaa madaxiisa weli ka muuqday aw qaala wuxuu yidhi radqun aroob oo madaxiisa ku yaalay radqi waa walaska iyo huruudka iyo zacfaraanka iyo waxyaalahaas iyo xinnaha iyo ayaa laga wadaa shaka waxaa shakiyey in la yidhi radcun oo cayn ah iyo radqun waa isku macnay oo isu dhow yihiine waxaa shakiyey fii hada sheekh sheekhanaa shakiyey sheekhee sheekhu tirmidi tirmidi sheekhiisa oo waa kuma ibraahim bnu haaruun ibrahim bnu haaruunka xadiidka xadaana ibrahim uu ka bilaabay yaa wuxuu shakisan yahay radcun iyo radqun labadaa midkii la yidhi xadiidkuna aciif weeyaan xadiidkuna waa xadiid daciifa nadar binu zuraaraha xadiidka sanadkiisa ku jira yaa mastuurulxaal ah oo aan la garanaynin cadaalad iyo iqanimo iyo dabdi wuxuu yahay la garanaynin hadday la garan waayona waa ku ciloobaya cilay noqon lagu naco xadiidka qal xadaana cabdاllahi bn cabdiلرaحman qal xadaana cmr bn caasi qal xadaana xamaad bn slma qal xadaana xumayd an anas bn malik qaal ra'aytu waxaan arkay shacra rasuuli laahi sal slam nabiga timihiisii oo makhduuban la cilaabay waa mar dambe haddee timihii nabiga alay slam saxaabadu taabiciintii buu soo gaaray oo soo dhawaadeen qaala xamaad wuxuu yidhi wa ahbaranaa cabdullahi binu muxamed binu caqiil baa noo warramay qaala wuxuuna yidhi ra'aytu shacra rasuulilah nabiga alay slam timihiisii baan arkay cinda anas binu maalik ayagoo yaala makhduuban xaal maaratay la cilaamay cilaan wax la mariyey sanadkiisana maqaal ayaa ku sugan ninkaa la yihahdo camr binu caasim iyaa la yar daciifinayaa oo hadduu mucaarado iyo la yimaadana waaba sii daran yahay ayb baaba wuxuu ku saabsan yahay maa jaa fii kuxli rasuuli llah nabiga indhakuulkiisi indhakuulka waa la yaqaanaa waxaa madoowa indhaha la marsado weeyaan inta badan haweenka isticmaala waa curfigeena inaga caadadeyna laakiin caadada iyo curfiga carabtu rag iyo haweenba way marsadaan rag iyo haweenba way marsadaan tajamul iyo isqurxin wey waxyaalaha haweenka u khaaska ahna kamid ma ahayn curfigooda marka nabiga alayh salam marka indhakuulma marsaday waxaa inta badan indhakuulka u fiicanna nooca imidka la yidhaahdo weeye imidkuna ilaah haddaba waad arkaysaa meelaha lagu gadgado cuduuraadka iyo waxyaalahaas lagu iibiyo way ku gadaan imit way yidhaahdaan marka haddii kii saxda ahaa ee wanaagsanaa uu noqdo axaadiisan soo socota yaa lagu xumbaari oo waa fiican yahay indhahana waa u fiican yahay nuurkooda xirrimahana waa u fiican yahayo waa koriyaabo soo socotaa laakiin in dee adduunka waxaan joognaa xilli xilli waxaan joognaa qararka uu batay iyo khiyaamada iyo khidaaca iyo qishka uu batay wey wax walba wa lagu daray wax lagu daray marka in la xaqiijiyo oo mid fiican oo laisku hubo la raadsado qaala xadaana maxamed bin xumayd arazi qaala xadaana abu dawuud dayaalisi hishaam bin cabdilmalikin can cabaad cabaad binu mansuur can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sala allah alay wasalam qaala wuxuu yihi iktaxiluu ku indhakuusha bilimidi imidka fa inahu imidka nooca la yihahda indhakuulka kamida yajluu wuxuu ifiyaa albasara aragga iyo indhaha nuurkooda wayumbitu wuxuu dhaliyaa ashacra timaha iyo xirimahana vitamin wey indhahana waa ifinaya mxua xirimahana waa bixinaya marka ku indhakuusha buu nabig sal l slam wazacama wuxuu sheegay cabdullahi bn cabaas zacamana reer xijaaz hadday zacama dhahaan bmanaa qaala wa ahbara ma aha tii oo madiyatulkadibkeed wa zacama wuxuu sheegay manaa qaala wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu alayh wasalam waxa zacmale waxaa laga hadlayana waa ibnu cabaas wazacama qofka le xigrima ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaanat lahu waxaa u sugneed oo u lahaa mukxala qaruurad oo indhakuulka ugu jirta waa aaladii mukxalada aaladaasi indhakuulka ku jirto yaktaxilu minha waa ku indhakuulan jir kula laylatin habeen kasta alaaata saddex jeer yuu fii haadihi ishan marin jiray wa alaaatan saddex jeerna fii haadihi ishan uu marin jiray markuu habeenkii saaxanayo oo xilligaas de adnaha hadaad mariso ku saaxato daawada markaas u fiican tahay wax saxan iyo siigi iyo kuleel iyo waxaasoo dhan waad ka badbaadaysaa iyo inaad mar walbaba wax ay kaa galgalaan marka indhihii daawo u noqon qala xadaana cabdullahi bnu sabax alhaashimiyu albasriyu qala akhbarana cubaydullahi bnu muusa qala akhbarana yunus bn israail bnu yunus bn yaziid asibayci can cabaad bn mansuurin xaa ayuu ku yidhi xaaduna waa xawala sanad baa la dhahaa taxwiil baa la dhahaa sanadkaa iyo sanadkan laba sanad weeyaan meeshaas markaa kaa markuu joogo cabaad bin mansuur sanad cusub baa ku bilowday waxaa ka dambeeya shaykha kitaabka iska lahaa bilaabanaya sheikhu sheekh wey marka xadaanaa caliy bnu xujri waa sheekhii tirmidi baa hadda bilowday qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala xadaanaa cabaad bin mansuur can ikrima can ibni cabaasin qaal kaana nabi sal slam nabigu wuxuu ahaa yaktaxilu kii indha qabla an yanaama intuuna saaxanin bilimi dib ku indhakuulan jiray imidka waa nooc ka mida indhakuulka alaaan saddex jeer yuu fii kulli caynin il marin jiray wa qaala yaziid ibnu haaruun wuxuu yidhi fii xadiidihi ina nabiya sala allahu aleyh wasalam kaanat lahu muqxala indhakuul buu lahaa yaktaxilu minha uu ku indhakuusha cindanoo markuu saaxanayo alaaa saddex jeer yuu marin jiray fii kulli caynin il daciif weeye xadiidkaas oo isaguna fii sanadihi dacfun sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin axaadiista marka laisku soo aruuriya akhbaarta ka warramaysa inuu ismidku indhaha ifiyo timahana ay badiyaan axaadiistaasi riwaayooyin kale ku sugnaadeen marka laisku soo arooriya xadiidku marka wuxuu noqonaya xadiid xujo ah ama la qaadan karo lagu camal fari karu noqon likahrati duruqihi duruqdiisaa fara badan qaala musanifu xadaana axmed bnu maniic qaala xadaana mxamed bnu yaziidi an mxamed bn isxaaqi an mxamed bn munkdirin an jaabir bn abdlahi huwa bna cabdilah jaabir waa ina cabdilaahiye ibn camr bn xaraam saaabi ibnu saxaabi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yihi alaykum bilimit imidka laazima oo isticmaala korkiina cinda noom haddaad saaxanaysaan fainahu yajluu albasara aragu iftiimiyaa iyo indhaha nuurkooda wayumbitu shacra timahana xerimahana waa badiyaaye oo waa soo siyaadiyaaye oo waa kobciyaaye dheef buu gelinayaaoo nafaquu siiyaa xadiidka markaa isaguna abu daawud ibn maaja iyo way soo saareen lafdi kale oo khayru akxaalikum bilim cinda anor ayadana waa jirtaa buu leeyahy qala xadaana ibrahim bnu mustamir lbasriyu qala xadaana abu caasim annabiil adaxaaq ibnu maklad can cuثmaan bn cabdilmalikin ya qatayba ibnu saciid xadaana qutayba ibnu saciid ibnu jamiil qala xadaana bishr bn lfadl qala can cabdillahi bni cuثmaan bni quhayn can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala la slm wuxuu yidhi ina khayra agxaalikum ibit yajluu albasara aragga ayuu iftiimiyaa oo indhaha nuurkooda wayunbitu shacra timahana waa bixiyaa isticmaala xadaana ibrahim bn mustamir albasriyu qala xadaana abu caasim anabiil can cuثmaan bn cabdilmalikin can saalimin can ibni cumara qaal qaala rasuul lahi sal slam nabig wuxuu yihi calaykum biimi isticmaala ismariya ku indha kuusha fainahu imidka indhakuulka la yihaahdo yajlu basra wayumbitu shacra timaana waa iftiimiyaaye ninka cuhmaan bin cabdilmalik la yihaahdo ayaa xoogo la daciifina layin lxadiid lakin xadiidku duruqdiisa hadii laisku soo aruuriyo yartaqi ila mxuu ahaa inuu maqbuul yahay oo la aqbali karo baabu ma jaa wuxuu ku soo arooray fi libaasi rasuuli illah rasuulkeena sala allahu alayh waaalih wasalam dharkiisa libaaskiisa dharki u xidhan jiray haddii laga hadlayo nooc ay ahaayeen sifada iyo midabka waxaasoo dhan baa laga hadli doonaa waxaase ogaataa halkii laga hadlayo dharxirashada dharxirashadu waa arrimaha mubaaxaadka la yidhaahdo ee aan inta badan axkaamta takliifiga marka laga hadlaayo aan ku dureerin waxaan ibaaxo ka ahayn haddii takliifiga ibaaxo lagu tilmaamo ibaaxu fadhiisan halkaasu qaadan macnaha waxaan ka wadnaa ibaaxada inaad dharka aad rabto xirato kol haddii wax sharciga xarima aysan jirin asalka waxaa wey in ibaaxaya dharka inaad kuu banaan yahay dharkaan had inaad xerato wixii la xarimay waa wax sharciga uu si gaara ah ooga hadlay oo ama layihi ragga ayaa rag haddaad tahay dharkaad qabta haweenkii buu shabahayaa ma gaaladii buu shabahayaa ma shuhra shuhra ku jirta libaasu shuhra libaasu shuhra waxaa weeye dhar aan waddankaba laga isticmaalin oo dadkii iyo mujtamacaadiba aynan xidhanin baad qabtaa libaasu shuhra la yihahdaa dharka dadka dhexda kaga jir waxay xidhaan ay ku labistaan ku labiso marka iyadana shuurada darteed waa loo diidaa waxaa kaloo loo diidayaa qaab xidhashada haddii aad isbaal ka dhigto sarwaalkii baad gaadhsiisay anqawyaha khamiiskii baad anqawyaha gaadhsiisay muxuu ahaa eh, mishlaxii baad anqawyaha gaadhsiisay marka kuwaasna lama ogolo waa iyadana lil isbaali huyalaa iyo waxaa loo diiday muxuu ahaa waa lama ogolo waxaa kaloo loo ogoleen dharka hadduu yahay dhar yasifu aw yashifu yasifu aw yashifu waa wax shafaafa waad qabtaa laakiin cawradaadi baaba la arkayaaba inaad castahay inaad madowdahay marada korkeeda laga arkayaaba lama ogolo ama meeha yasif jirhkaadii buu tilmaami baryahaadii iyo bawdadaadii iyo xubnahaadii iyo muxuu ahaa kalajirkaadi ayuu tilmaamayaa waaba kala muuqdaanba waa kugu sawiran yahay kaana lama ogolo dharku waa inuu kaa yarbaxsan yahay waxaasoo dhan ba marka waa arrimo gaar oo shareecadu aadaab ay sheegtay oo dharka markay ka hadlaysay ay noogu qurxisay oo noogu hagaajisay wailaa asalka waxaa weeyaan qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi ayibaat min arisqi waay asalka waa sidaasoo ziinada ilahay baa noo baneeyey subxaanah ilahina waaba noogu manaysanayaayo qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari sawaatikum wariisha dhar cawrada lagu asturto iyo tul lagu labisto oo laisku qurxiyo intaba ilaahay nicmaduuna siiyey bay kamid tahay libaaskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala xadaana cali bnu xujrin qaala xadaana fadl bnu muusa can cabdilmumin ibni khaalidin can cabdillahi bni burayda can ummi salamata radia allahu canha um lmuminiin binta abi umaya la dhahaa aabbaheed abi umaya la dhihi jiray xudayfa magaciisa qaalad waxay tidhi umu salama kaana axabu hiyaabi dhar wuxuu ahaa kan loogu jecel badan yahay ilaa rasuulilah nabiga alayh salam wax la xidha waxaa ugu jeclaa alqamiisa qamiis qamiis waa ugu jeclaa leanno qamiisku waa hal maro horta cawradooda dhan wada asturi laba waa shay xidhashadiisuna ay sahlan tahay siibidiisuna ay sahlan tahay saddex waa shay ku socodkiisa waxba culaysa iyo xelishihiisa ayna kugu lahayn hadday macawis maanta kolla xidh kolla fur kolla adkee yaad ku jiri laakiin khamiiska mar unbaa shulug weeya isku sii dayni markaa waa jeclaa rasuulka sala allahu alay ali wasalam cawrada iyo astukeeda iyo jirka o dhanna waa wada camimi hal maro oo jirka o dhan wada dhamaystiraysa wey qala xadaana ziyad bn ayub albaghdadi qala xadaana abu tumayla can cabdilmumin ibni khalidin can cabdillahi bni burayda can ummi hooyadiis can ummi salama radi allahu canha qaalad waxay tiri kaana axabu hiyaabi ilaa rasuulilah nabiga dharka ugu jeclaa waxay ahayd yalbuso inuu xidho alamiisa qamiiska ugu jeclaa rasuulka sala allahu alay ali wasalam marka xadiiska ka boode maxamed bin xumayd miya xadaana maxamed bin xumayd arasi baan ka boode xadid kontan afara soo ma qala xadaana alfadl ibn musa w abu tumayl wa zayd bn xubaab an cabd illahi bn an cabdillahi bni burayda can ummi salma qaalat kaana axabu hiyaabi ila rasuuli alqamiis waa isku wada mid soo marti isku wada mid wey waka ka soco marka xadaanaa cabdullahi bn muxamed bn xajaaj xadii kontan iyo toddobaad wey qaala xadaanaa mucaad bn hishaam qaala xadaanii abi hishaam can budayl yani ibnu maysarat alcuqayli can shahr ibni xawshab can asmaa binti yaziid radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana kumu qamiisi rasuuli illah rasuulka ilaahay qamiiskiisa kumkiisa wuxuu ahaa ila rusqi ayuu ahaa meeshaa rusqiga ahe kala baxa ahe cumacumaha la yidhaahdo cumaacumaha sacabka iyo saacidka meesha kala saarta ayaa rusqi la yidhaahdaa labadaasi lafood cumaacumaha meesha la yidhaahdo halkaas y gaari jiray nabig alay slam qamiiskiisu gaari jiray marka qamiiska laftirkiisa inay faraha soo gaaraan oo halkaa uu soo gaaro ma aha waa inuu halkaa ku yar go-an yahay ku go-an yahay sala allah alay waali wasalam ninkaa la yidhaha irsaal bay dhahaan imaamu muslim raximah llahu diibaajadiisa muqadimada ibna shahra mazakuh ayuu dhishay waxbay ka sheegeen laakiin xadiidku shawaahid kaleu leeyahay shawaahid kale oo nabiga alayh salaam khamiiskiisa gacantiisa xagga marka laga fiirinaayo kumka kumka waa dhanka gacanta laga geliye halkaa asagaa ruskiga ayuu gaari jirtay macmaha halkaas soo gaari jiray rasuulka sal la alay wasalam hoosta hoosana dee anqawyaha in la gaarsiiye lama ogolo oo inaad saaqeynka iyo dhudhumaha bartankooda fiican haddii aad hoos oga dhigtana anqawi gaarsiinin liannahu nabiga alay slam wuxuu yihi maa asfala min alkacbayn wixii anqawiha ka hooseeya fa huwa fi naar naar baa lagu galaya xadaanaa abu amaar xusein ibnu xuraytin abu amaar qala xadaanaa abu nuaym alfadl ibnu dukayn dusi qala xadaanaa uhayr zuhayr bn mucaawiya can curwata bn cabd bni qushayb can mucaawiyata bni qura can abihi abihiis qura ah qaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan u imaaday fii rahdin koox la socda saddex ilaa toban baa rahdi la dhahaa fii rahdin anoo koox la socda min musaynata qabiilka reer musayno la yidhaahdo oo uu ka dhashay qurahan kooxda anoo la socda aan u imaanay nabiga linubaayicahu inaan la heshiino nabiga oo bayco la gallo oo aan u dhaaranno inaan maciisa iyo garabkiisaba nahay fi lyusri wlcusri wlmanshidi inaan wax walbaba ku garab taagannahay rasuulka calayh salaam wa ina qamiisahu markaan u tagnay nabiga calayh salaam ina qamiishahu qamiiskiisu la lamuطlaqun buu ahaa mid la furfuray gelwasaha gelwisihiisa waa furfuraa aw qaala wuxuu yidhi ziru qamiisihi qamiiskiisa galwiskiisu muطlaqun mid la furfuray buu ahaa qaala wuxuu leeyahay ninka la yidhahdaa qura faadkhaltu yadii gacantayda waxaan geliyey fii jaybi qamiisihi qamiiskiisa jeebkiisa innaga hadda jeeb waxaan dhahnaa meesha wax lagu rito ayaan jeeb dhahnaa jeebka waxaa asalkiisa uu yahay meesha madaxa laga soo geliyo khamiiska yaa jeeb la dhahaa meesha laga soo geliyo marka halkan uu gacanta ka geliyey waa qaadsiiyey ilaa dhabarkii ayuu taaban rabaa khaatimu nabuwa ayuu rabaa inuu soo taabto fa adkaltu yadii gacantaydii baan geliyey fii jaybi khamiisihi khamiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaa luquntaa intaan ka geliyey famasastu lkhaatama khaatimtii nabiga calaamadii ku taallay garabkiisa ee ilaahay uu ku abuuray ama ilaahay uu ku dejiyey tusaysayna inuu yahay nabigii ambiyada lagu khatimay calaamadaas ayaa nabiga sala allah alay waslam ku taallay halkaasuu marka soo taabtay buu leeyahay nabigana waa u ogolaaday sal l slam waxaan shalay soo maray mid gadaal ka soo istaagay inuu usii baneeyey oo maradii oga qaaday sala allah alay wasalam salmaan oo raadinayo o fiirinaya waa soo maray marka way danayn jireen liyadmaina alqalbu yaqiin bay rabaan inay sii gaaraan famasatu lkhatim maxal shaahidka waxaa weeyaan qamiiskiisa marka qamiiskaas hadda wuxuu ahaa mid galwisiisa u furan yahay gel wisfuraantaa marka ma shay sunanimo uu nabigu u sameeyeyba mise waxay ahayd sudfa shay uu iska markaasi waafaqay oo xaalad markaa jirtay un darteed uu nabigu galwiska iskaga furay qaar baa waxay dhaheen waaba sunna ina galwisyaha la banaysto khamiiska la banaysto galwisyaha oo xabadka la baneeyo arrinkaasna baciid wey oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sida asalka ahna ma aha way waa khilaafsan tahay maxaa yeeley asalka khamiisku waa in la xidho haddii aan in la xidho asal aan ahayn galwisba laakiin nabiga alay slam in la arkay mar isaga oo galmaysihiisa ay furan yihiin waxaa dhici karta inay xilli kuleela uu joogay nabiga alayh salaam oo uu ka maarta leersanayy cillo kale iyo sabab kale inay jirtana waa dhici kartaa marka laysa lisuniya sunanimo ma aha qaala xadaanaa cabd bnu xumaydin qaala xadaanaa muamed bn fal maxamed bn fadlin abu nucmaan qaala xaarim ninki dhihi jiray qaala xadaanaa xamaad ibnu salamata ibnu dinaar can xabiib ibnu shahiidin can alxasan اlbasriy can anas بن maalik radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam kharaja waa baxay nabigu wa huwa yatakiu asagoo cuskanaya calaa usaamata bnu zayd usaama bnu zayd oo aad u jeclaa isaga aabihiiba ayuu nabiga ku tiirsanaa cuskanayay calayhi nabiga korkiisa thawbun maro ayuu qabay qidriyun loo nisbeeyey qidri dhar yaman lagu sameeya buu ahaa yaman qidrigu qad tawashaxa bihi go-aasna nabiga uu huwaday tawashaxu waa go intaad huwato waa garan buu ka ritay fasallaa bihim markaasuu tujiyey nabiga sala allah alay wasalam halkoo maraa waad waad ku tukan kartaa halkoo maro oo go-a daad garbaha saa ugashato waad ku tukan kartaa dhib ma laha ayib wa qaala bnu xumayd wuxuu yidhi qaala maxamed bn fadl wuxuu yidhi sa'alanii yaxya bnu maciin u ninkaa maxamed bn fadl la yidhaahdo hadda waa sheekhu sheekhu tirmidi bukhaarina sheekiisuu noqdaa maxamed bin lfadl baa wuxuu leeyahay sa'alanii yaxya bnu maciin abu zakariya saaxib axmed binu xambal bay saaxiib ahaayeen sa'alanii yaxya bnu maciin baa i weydiiyey can hada alxadiid xadiidkan i weydiiyey oo war balxadiidka ii sheeg awala maa jalasa ilaya markii u horraysay u majliskaygii uu soo fadhiistay oo ila fadhiistay yuri bal xadiidka akri faqultu waxaan idhi buu yidhi xadaanaa xamaad bnu salama sanadkii baan soo bilaabay sanadkii yaan soo bilaabay oo maxamed bin fadl xamaad binu salamo sheekhiisi ah faqaala markaasuu yaxya wuxuu yidhi low kaana min kitaabika korkaad ka akrisaye kitaabkaada haddaad iga akrin laheyd baad ficlaan laheyd oo intaad kitaabka la bixiso aad kitaabka iga sheegto kor ila xifdiga korka ah waaba iska dhici kartaa xoogow inuu qofku mararka qaarkood khalad ku yar dhaco waa dhici kartaaye low kaana min kitaabika kitaabka low kaana qirada hadduu ahaan lahaa min kitaabika kitaabka xaggiisa waa ficlaan lahayd faqumtu markaasaan kacay buu yidhi liukrija kitaabii kitaabkayga inaan usoo bixiyo oon kitaabka oga akriyay darteed haddaan hinqadoon kacayba faqabada calaa hawbin maraduu qabtay bu haddana fadhiiso uma qaala wuxuu yidhi amlih amlih calaya i yeeri i yeeri war horta inta hadda kugu godolka hadda kugu yaal kugu taagan inaad hadda ku dhawaaqday iyo dhammaystirno amlih calaya i yeeri fa inii akhaafu waxaaban ka baqaayaa allaa alqaaka inaana kula kulmine inaan kula kulmi waayaaba dhici kartee wax dhici maga badhaysa intaa yaree gurigao ka soo qaadaya kitaabka yuu cabsaday oo yidhi wadaadka hadduu kacay ma kugu soo noqon doona maadaa wax kugu dhici doona maasaa wax ku dhici doona ma wax kale ayna kala didin doona war looma hayo marka wuxuu yidhi haddaan ku haystaa fursadda baarta hadda isakri bal akri wad xamad haddana xamaad bin salaf wad bal iwa ayuu yidhi xirsu salafi bilcilmi salafu lumma siday cilmi ku ahaayeen bal fiiri halka uu ninka isagaa kaka fiirnayo ma meel aad ka fiirisayba ya wax meesha wax ka fiiriya ma nagu jiraa wadaad halkan kitaabkana kuu soo qaadi iyo maw kitaabka wuxuu noqon lama haye masagoo adiga wa ku noqon doona m waxbaa ku qariini doona maalinganaa layla carari doona ma qaylaa yeeri doonta adduunka wuxuu noqon lama yaqaanin bal horta hadda ii sheeg bal kadib kitaabka ad ila halkaasay ka gaadeen wixii kale iskaba dhaafba himma ah, aaliya himma caaliya yani himadooda waxay taagan tahay meesha u korraysay bay maraysaa ah, kun rajulan haye rijluhu fi thara wa haamatu himmatihi fi thuraya kun rajulan rijluhu fi thara wa haamatu himmatihi fi thuraya waxaad noqotaa nin lugtana dhulka ku haya maskaxdiisa iyo maankiisuna xidigaha ururka la yidhaahdo ay gaadhsiisan yihiin himadiisa iyo sida uu hanweynanka ku jira hanka ku jira iyo meesha uu tiigsanayo cirka waa inaad maraysaa la rabaa cirka inaad marayso weligaaba aada ku raadli noqonin wax hooseeya oo aada ku raadli noqonin ah, wax hooseya inaad ku raadli noqonin soco meesha keyrkaa gaareen gaadh ah. muxuu yihi mutanabi muxuu yihi walam ara walam ara min cuyuubi الnaasi cayba ka naqsi اqaadiriina calى الtamaami nin ka ceeb badan ma arkin buu yihi qof keri kara inuu meel dhamaystiran gaaro oo haddana naqsiga raalli iskaga ah qof ka ceeb badan ma arkin buu yihi qof ka ceeb badan ma arkin buu yihi ayib marka himada in kor loo qaada ayaa la rabaa fa inii akhaafu waxaan ka baqaya an alqaaka inaan kula kulmin qaala wuxuu yidhi markaa ninkii ahaa moxamed bnu fadl faamlaytu calayhi waan u yeeriyey uma akhrajtu markaan u sheegay kadib yan akhrajtu kitaabii kitaabkayga usoo bixiyey faqara'tu caleyh haddana waan ku dul akriyay bu yidhi soo maarti marka fursad labadiba waa isku helay qaala xadaanaa suwayd bnu nasrin qaala xadaanaa amaad cabdllahi bnu mubaarak can saciid ibnu iyaas aljurayri can abi nadrata can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kaana rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu ahaa ida stajadda markuu cusbaynaysto thawban maro ay labisa thawban jadiidan maro cusub markuu nabigu xidho samaahu wuxuu ku magacaabi jiray bismihi marada magaceeda ayuu ku sheegi jiray cimaamatan ka tafsiirkii cimaamatan maro cimaamad cusub bu helay soo maha soo garta ama la siiyey cimaama buu dhihi jiray aw qamiisan waa qamiis aw ridaan waa hoosgunti intuu dhaho uma yaquulu dhihi jir allahuma laka alxamdu waa nicma nicmaduna waxay u baahanta mar kasta ay ku cusboonaato nicmadu xamdi ina ilahay ku mahadnaqdaa la rabaa allahuma laka alxamdu ilaahu adaa mahad iskaleh xamdi dhammaantii adaa iskaleh kamaa sidii kasawtaniihi aad maradan igu marashiisay ilaa marada marka hore baan haysaninba yaa cibaadii kullukum caarin ilaa man kasawtuhu fastaksuu aksukum iga aradbax dalba waa idin arad bixina dhammaanteen waan qaaqaawan innago qaawama adduunka imaanay marka waxaad helaysa marada maanta macawise shaarhe khamiise waa nicmo ilahay ku siinayo marka ilahay buu ku mahadinaya allahuma laka alxamdu kamaa kasawtanii saad iigu marashiisa ad igu arad bixisay asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahu maradan khayrkeeda wa khayra maa sunica lahu wixii loo sameeyey oo khayrah wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihi maradan sharteeda wa shari maa sunica lah wixii darteeda loo sameeyey oo shar ah ayaan kaa magangelaya marka maradu khayrra way noqotaa sharra way noqotaa khayrra way noqotaa sharra way noqotaa mara cariidaho cawradaadaba aan asturaynin mara isbaalahoo naarba lagu galaayo mara xariiraho adoo raga aad xiratay mara haween lagu shabahay mara gaalo lagu shabahay intkba intaba waa shar shar bay noqonaysaa tu kibir iyo duqyaan iyo isweynan kugu rida shuhre iyo mid wax lagaa sheega ah intaba shar bay noqdaan mara aad xidhatay cawradaadana ku asturatay iskuna qurxisay cibaadada allana aad ku gudatay ayaduna khayr wey qala xadaana hishaam bnu yuusuf اkufi qala xadaana اqasim bnu malik اmuzani an jurayriyi saciid an abi nadrta an abi saciid اqudriy an nabi sal sl naw taabaca wey nawi baa yii marka waa ilahay baad ku xamdin cuntada markaa cuntasaad ilahay ugu mahadinayso markaad xiratana sidoo kale ilahay baa dembi dhaaf baaba laga helaaba dembi dhaaf baa laga helaa qala xadaana mxamed bnu bashaar bin da qala xadaana mucaad bnu hishaam qala xadaanii abi hishaam an qataada can anas bn maliki radi allahu canhu qaala kaana axabu hiyaabi ilaa rasuulilah wuxuu nabigu dhar ogu jeclaa yalbisu u xidho alxibara marada xibrada la yihahdo xibaradu waxa weeyaan waa dacwis ahaan la xidho midabbayse leedahay xibar taxbiir iyo tasyiin waa la qurxiyey guduud leedan guduudan iyo mid madow iyo midabada cagaarka iyo waxaasay leedahay nimankan yamanta la yihahdaa isticmaal ilaa yawmin hada way idhaan way xidhaan qayd yaro mara yaro oo dacwis ahaan oo iska xidhaan go ahaana oo farqyo leh oo midabo qurqursana leh way xidhaan ilaa maantadanba way xidhaan taasaa xibara la yidhaahdaa rasuulku waa jeclaan jiray sala allah alay wasalam khamiiskuu jeclaa maryaha kalena waa xegan jiray marka dharka nabiga waxaad arkaysaa inuu ahaa mutanawic hal dhar oo uniforma oo nabiga uuna iska dhigi jirin ma jirin ha macwis waa xidhay macnaha go-aas waa xidhay xibarada ah kisaabuu xidhay nabiga calayhi salaatu wasalaam khamiis buu xidhay rasulka sal slam qabaa wax la yidhahdu xidhay oo dhinacyaha ka dilacsan buu xidhay oo korka laga xidho sidii khamiis haaf oo kale ah intaba xadaana maxamuud bnu haylaan qala xadaana cabdrazaq bn hamaam asancaani qala xadaana sufyaan huwa hawriyu sufyan bn saciid bn masruuq athawri can cawn bn abi juxayfa can abiihi abi juxayfata qaala ra'ytu nabiya nabiga alayh salaam baan arkay walxaal calayhi korkiisa uu yahay xullatun isku joog xamraa guduudan kaanii anduru inaan arkaadi moodaa ilaa bariiqi saaqayhi nabiga labadiisa dhudhun lugaha bariiqooda bariiqu waa lamacaanka lamacaan iftiin iyo dhalaal iyo nuur sala allahu alayh waaalih wasalam bariiqi saaqayhi labadiisa dhudhul iftiinkooda iyo nuurkooda qaala sufyaan wuxuu yidhi uraaha waxaan u malaynayaa xulladaas isku jooggaasi xibaratan inay ahayd xibara xibarada waan soo marray oo waa maro la xidho oo hoosgunti oo ridaa ahoo midabale midabala bay ahayd naam marka bariiqi saaqayhi waxaan soo marray shalayto nabiga alayh salaam inuu ahaa anwar mujarad mujarad anwar lmujarad sameen ah, waxaa ifi jiray meesha markaa mare aan lahayn oo ifti oo nuuri jirtay rasuulka sala allah alay wasalam o ay mare kaa qarinayeen anwar lmujarad oo waxaan soo maray ajrad waa la yihahda ajrad nabiga alay slam wuxuu ahaa ajrad maxaa ka soo horjeeday ashcar ashcar marka ajrad buu ahaa ilaa gaarisa xudunta waa kii shalay talisku qabtay magaceeda la fahmi waayey ilaa shalay ilaa maanta waxaa soo dhacaya telefoonno iyo masijyo ayaa soo dhacaya nin baa wuxuu gu yihi axmed daahir awe wuxuu gu yihi nin baa igu yihi waxaa la dhaha haybo haybo arrintaasi ma adri ah, kolley dee haybo sida ay noqonayso jirkaadan iyo wejigaadan iyo quruxdaadan kore yaaba haybadii ah marka allahu aclam ad qoladii haybo utaqaano waan ku ixtiraameynaa haye ninka la yidhaahdo cabdullaahi sheekh cali isaguna dhowr shay buu sheegay ya ya diilin diilin haddi allal wax xariiqin o dhan baa la dhahaa waxyaalo badan baa jiray wuxuu sheegay cabdullahina u maqan yahay isagana wuxuu yihi lalag buu yidhi wado aroor wakada waa nin walba suu rabo markaas sidaa adigaa ufahmayso un magac u samayso hadda innaga waan samayn karnaa magac aan isku fahmi karno ayib marka waa halkaa tibaha ka baxay musrafaheed waa soo sheegnay qala xadaanaa caliy bnu khashram qala xadaanaa ciisa bnu yunus can israa'iil can abi isxaaq asabeeci can bara bni caazib radi allahu canhu qaala wuxuu yihi bara ma ra'aytu ma arkin axaddan qof min annaas dadka kamida oo axsano kaga qurux badan fii xullatin isku joog gudihiisa isagoo ku jiroo qaba xamraa guduudan min rasuulilah rasulka ilah sal l slam isku joog guduudan qof qaba oo nabiga kaga qurux badan sala alla alay slam maarta in kaanad waxay ahayd nabigu calayhi salaam jumlatuhu halabtiisu la tadribu tii garaacda qariiban meel u dhow qariiban min famihi afkiisa afkiisa meel u dhow cafwan qariiban min mankibehi garbihiisa meel u dhow garbaha adaba waan soo sheegnay oo jumadii iyo labadii limadii iyo muxuu aha wafradii tan marka waxaa weeyaan wafray noqon kartaa wafray noqon kartaa kol haddiina gaarin garbaha ama limay noqon kartaa labada waa dhici kartaa in kaanat ummatu la tadribu qariiba meel u dha min mankibay labada garbood qaala xadaana moxamed bn bashaar bin dar qaala xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy qala xadaana cubaydllahi bn iyaad an abih an abi rimta qaala wuxuu i ra'aytu nabiya nabigaan arkay alayh salaam wa caleyh korkiisuna uu yahay burdaane laba maro ahbarana cagaara aan soo maray qaala xadaana cabd ah, bn xumayd qaala xadaana cafaan bn muslim safar qaala xadaana cabdullahi bn xasan alcambariy can jadati ayaydiis duxayba iyo wa culaya laba ayay can qayla bay ka wariyeen qayla binti mahrama qaalat waxay tiri dudaa qayla ah radia allahu canha saxaabiyad wey ra'aytu nabiya nabiga calayh salaam baan arkay wa calayhi korkiisuna uu yahay asmaalu mulayatayni laba maro oo duug ah laba maaro oo baali ah asmaalka waxaa la dhaha dharka baaliga ah baali oo muddo badan la qabay oo duugga noqday marka mulayaduna waxaa weeyaan waa taskiiru mulay mulaya mulaya mulayaduna waa taniyatu mulaya mulayaduna waa taskiiru mala maladuna waa maro inagasoo maro ma dhahno xarabiguna mala ayuu dhahaa mala mala iyo maro ayib marka mulayatayn laba maro oo asmaal ah asmaalkuna waa waa duugga iyo marada baaliga noqotay ayaa asmaa la dhahaa kaanataa bizacfaraan hadda ka hor waxa ay lahaan jireen bizacfaraan zacfaraan bay lahaan jireen waqad nafadathu waxaase ka tirtirtay ku asmaalkii ah, waxaa ka tirtirtay zacfaraankii asmaalkii asmaalka oo duugnimadii duugnimadii zacfaraan bay lahaan jireene markii marada duugowday midabkeedii zacfaraankae ku yaali jiray wuu tirtirmay ah, waa sii baaba'ay baa loo jeedaa nafadathu waxaa tirtiray hu asmaalkii baa tirtiray qala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil qala xadaana bishr bn mufadl qala can cabdillahi bn cuثmaan bn khusaymin can saciid bn jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi calaykum bilbayaadi cadiinka laazima min athiyaabi dharka dharka kuwa cadcad xidha dharka cad liyalbishaa ha xidho axyaaukum kuwiina nool ha xidhaano oo ha ku labistaano wa kafiruu fiiha ku kanfa mawtaakum dadkiina dhintayna kafan oga dhiga dharka cad fa inahaa dharka cad min khayri hiyaabikum dharkiina ka ugu fiican weeyaane sababtoo ah mar walbaba nadaafadoodaa la ilaaliyaa marad haddaad madow ama guduudan ama midable haddaad xerato waxaa laga yaabaa laba toddobaad inaad iska qabto ood wasaq un aad wadato wasaq lama arkaayo unaad ku hayso lama arkaayo oo wasaq aad wadato marada cadse wax yaroo wasaqa ma ogolo adigaa arki qof kalaa arki markaaba marka nadaafadaad ku dadaali qof marka mar walbaba dhaqdhaqan oo nadaafadiisa ay sugan tahay ayaad mar walba noqonaysaa saasaad noqonaysaa inta ay kuwa uus xalaalmi laheed wasakh oo wasakh ay kuu qarsoomi laheed qala xadaana moxamed bnu bashaar bin dar qala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy qala xadaana sufyaan sufyaan bnu saciid athawri can xabiib bn abi haabitin can maymuun bn abi shabiibin can samurata bni jundubin qaala wuxuu yidhi shabiib samura wuxuu yidhi qaala rasulla nabig wuxuu yidhi albasuu xidha ilbasuu xidha albayaaba dharka cad fa inahaa dharka cad u daahirnimo badan oo wa adyabu u nadaafad badan mar daahir oo nadiifa mar walbaba quruxsanoo fiican wey wa kafinuu fiiha mawtaakum dadkiina dhintayna ku kafan oga dhiga qaala xadaanaa axmed bnu maniicin qaala xadaanaa yaxyaa oo kii nabig ala allahuma naqinii min alkhadaaya kamaa yunaqa thawb labyadu min adanas oo marka marada cad sida aad ilaah wasakda ooga nadiifisay dembigaanaga ilah u nadiifi ducada nabigaheed alayh salaam ducada istiftaaxa la dhihi jiray qala xadaana axmed bnu maniicin qaala xadaana yaxya bnu zakariya bn abi zaida qaala xadaana abi aabbahaasna waa zakariya ibn abi zaida can muscab bnu shayba can safiya binti shayba can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tidhi kharaja rasuulu llah nabiga calayhi salaam baa soo baxay daata kadaatin subax buu soo baxay walxaal calayhi korkiisa uu yahay mirdun ridaa iyo macawis min shacrin shacri laga sameeyey aswado oo madow dharku xidhay kamid taha nabigu akdar cagaara waa xidhay madow waa xidhay cadday waa xidhay wlamru fi dalika waasic arrimahaas o dhan waa iska waasicoo ariiri ma jiro cariiri ma jiro dharka cadcadda si gaara ah in loo ammaanay waa jirtaa laakiin min xayu ljawaaz waa banaan tahay dhar madow waa xidhay nabigu dhar madowmadow waa xidhay hadday noqoto miduu hoos ka xidhay iyo cumaamad madow waa kii madaxa ku xidhay nabiga alayh salam xajat lwadaac cafwan fatxu maka waa kii qabay wa alayhi mirdun min shacrin aswada madow qaala xadaanaa yuusuf ibnu ciisa qaala xadaanaa wakiic ibnu jaraax arruaasi qaala xadaanaa yunus bin abi isxaaq asabeeci can abihi aabihiis abi isxaaq asabeeci camr ibn cabdillahi alhamadani can ishacbiy camir ibn sharaaxiil ashacbi can curwata bn lmugiirata bn shucba can abihi aabihiis oo almugiira bn shucba ah radia allahu canhu ardaah saxaabi jaliila wey ana nabiya sala allah alay wasalam labisa wuxuu xidhay buu yidhi qaala meesha ku jirta qaala shucba wuxuu yidhi ina nabiya sala allahu alay wasalama labisa wuxuu xidhay jubbatan kooti ruumiyatan ruum loo nisbeeyey nimankaasi ruum la dhihi jiray ruumku waa kuwan yurub ka hadda dhaho reer yurub reer yurub wey ruumiya loo nisbeeyey oo gaalada dharka ay sameeyaan oo warshadahooda iyo gacmaha ku sameeyaan in la xidhan karo muslimiinta ay xidhan karaan xaaraana ka aheen nabiga wuxuu xidhay jubba kooti ruumiya ama kood ruumiya loo nisbeeye ruum nimanka reer ruum ah dayiqata alkummayni labada kumna ay cirir yihiin kumku waa xagga gacanta laga soo geliya qamiiska iyo kootiga iyo shaarka dhinacan ciriri bay ahayd oo haddii uu dabco nabigu inuu bixiyo halkan isaga aan inta ma dhaafayso ilan haddii sidan la dhaho way siimi kartaayoo dhinacii khafiifkaa ama dhuubnaabay usii bixi sidan haddii la dhahasa gacantu dhankaba usii weyn tahay halkan marka markay maraysa way istaagi lanna meeshana cariiri ahe meeshana cariiri ah marada ama kootiga waa nabiga marka sala allah alay wasalam xadiidkii waa dheeraaye uu hoos iska siibay oo sidaa intuu u bixiyey oo xagga ka soo bixiyey gacmihiisii sidaa ku dhaqay rasuulka calayh salaam khufaynkana masaxay nabigana uu yidhi markuu dabcay inuu ka bixiyo mugiira daxhumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn xadiidkii qayb yaroo gabal ahoo maxalu shaahidka laga soo qaatay ayuu noo keenay musanadka raximah llahu tacaala waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan in dharka wixii cawrada asturkeeda aan ahayn oo faadil ah dheeraad ah sida dharka dharka korka kor aad ka xehanayso oo kale inuu ciriiri kuu yahay waxba dhibaataa ma laha laa siyamaa fii xaalati alxarbi nabigu markaa dagaal buu ku jiray safar buu ahaa oo xadiidka muqiira min shucba wuxuu ka hadlayaa markuu nabiga alay salaam tabuuk qaswata tabuuk buu ka hadlaayey marka meelahaas oo kale ee dagaal lagu jira ee la ordi ee wax la eeri ee wax laga gaban ee arrimaha ay farri iyo karri ay tahay waxaa loo baahan yahay dhar aan kaa kaa fakaraynin oo aan maarata geedka kaa qabsanaynin oo kula socda ayaa loo baahan yahay dres baa loo baahan yahay saas way marka nabiga alay slam wuxuu xidhay wallahu aclam billahi towfiq sala allah waslama ala nabiyina muxamedi waala alih wasaxbi ajmaciin